saddexaad mar awalan marka ugu horeysa nabiyullahi nuux qodobka koowaad aynu kasoo qaadanayna waxa weeye inuu yahay awalu rasuulin ursila ila alardi rasuulkii ugu horreeyey oo bilow-aamniga loo soo diray oo dacwo iyo diin lala diray inuu ahaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayaynu marka qodobka ugu horreeya aynu kusoo soo qaadanaynaa waxaa ku sugnaatay oo inuu maaragtay u yahay dali eh, daliil caddaynaysa oo ina tusaysa waxaa inoogu sugnaatay xadiidkii abu hurayra uu weriyey xadiidkii abu hurayra radi allahu canhu uu weriyey oo waxa weeye shafaacada xadiidkii dheeraa oo shafaaca ayaa waxaa ku sugnaatay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markay dadku dhibaatadu ka badato oo ay jeclaystaan maaragtay in ay shafaaca ilaahay weydiistaan oo ilaahay looga shafeeco qaado oo la kala xukmiyo ayay waxa u imaanayaa nabiyullaahi nuux calayhi salaam fa yaquulu wuxuu odhanayaa waxay odhanayaan yaa nuux anta awala arusul ila alardi wa samaaka allahu cabdan shakuura rasuulkii ugu horreeyey oo waxaa tahay dhulka loo diray oo dadka loo soo diray ilaahayna wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuuran addoonkii ilaahay u shukri naqayey oo aad iyo aad u shukri naqa badnaa ishfac lanaa ilaa rabbika alaa taraa maa naxnu fiihi alaa taraa maa qad balaganaa markii dhibaatadii ka badatay ayay waxay leeyihiin miyaadan u jeedin dhibaatadana soo gaartay iyo waxaana haysta iyo mashaakilka taagan miyaadan arkaynin ilaahigii subxaana qaadirkaa noo bari oo nooga shafeeca qaad oo waxa weeye kaale ilaahay noo bari inna lakala xukmiyo markaasu waxa uu leeyahay fayaquulu lahum wuxuu odhanayaa ina rabbii qad gadiba alyawma gadaban shadiidan lam yagdab qablahu mithl waxa uu odhanayaa ilaahay maanta wuxuu carooday caro uunan weligii tan oo kale caroon oo aad iyo aad u adag oo waxa weeye shadiid ah mar dambana uuna saan oo kale u caroonaynin ayuu maanta carooday nafsii nafsii ayuu leeyahay marka waxa uu leeyahay marka wa innahu qad kaanat lii dacwatun dacowtu biha calaa qowmi dacwadaydii iyo baryadii ilaahay uu iga ajiibi lahaa waxa aan baryey qoomkaygii markay dhibeen in ilaahay uu halaago waana la halaagay markaasuu wuxuu odhanayaa nafsii nafsii idhabuu ilaa ibraahim calayhi salaam nebiyullahi ibraahim orda u taga anigu waxaan qaban kara ma jirto maanta nafsii nafsi ayuu odhanayaa ilaahw aniga i badbaadi markaasay ka soo tegayaan oo waxay u imaanayaan nebiyullaahi ibraahim marka xadiidkaani waa dheer yahay nebi walba meesha ku saabsan baynu ka soo qaadanaynaa bukhaari iyo muslim baa wariyey waa xadiis aada u dheer weeye oo ka sheekeynaya xadiidkii shafaacada oo dheeraa waxaa marka xadiidka inoogu sugnaatay inuu yahay nebiyullaahi nuux calayhi salaam rasuulkii koowaad oo basharka loo soo diray nebiyullaahi aadam nebi buu ahaa ilaahay baa u waxyoon jiray nebiyullaahi idriisna nebi buu ahaa waxayna culimmadu leeyihiin shiith oo uu dhalay nebiyullaahi aadamna nebi buu ahaa laakiin waxa weeye rasuul iyo nebi baa kala duwan baynu nidhi marka rasuulkii ugu horreeyey waa nebiyullaahi nuux laakiin nebiyo ka horreeye waa jiraan oo nebinimada iyo waa kala duwan tahay rasuulku waxaa dhici karta in maaragtay sidaynu soo sheegnay markaynu qisatu idriis ka hadlaynay waxay yidhaahdaan culummadu rasuul kasta waana nebi waana rasuul laakiin nebi kasta rasuul inuusan noqon baa dhici karta leannahu nebinimadu waxay ka timaadaa in loo waxyoodo waxyi in ilaahay u waxyoodo laakiin inaan la amrin baa dhici karta oo la odhan orod waxa weeye dadka dacwo ugu yeer oo gaarsii oo jihaadkii iyo wixii la mid ahaa marka halkaa waxay inooga caddaatay inuu yahay nebiyullaahi nuux calayhi salaam rasuulkii ugu horreeyey oo waxa weeye dadka loo soo diray wa amaa mataa ursila goormaa la diray oo waktigee baa dadka loo soo diray faqad waradat annahu ursila bacda aadam calayhi salaam casharata quruun waxaa soo aroortay oo xadiidkii abaa umaama ku sugnaatay in toban qarni ka bacdi in loo soo diray maaragtay rasuul nabiyullaahi aadam iyo waxa weeye nebi nuux calayhi salaam inay u dhexeeyeen toban qarni ayaa maaragtay sugnaatay qarniguna waxa weeye waa muddo maaragtay ilaa iyo boqol sano ah weye marka waxaa ku sugnaaday xadiidkii abi umama uu warinayay waxa uu yidhi nin baa weydiiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaasna riwaayadda imaamu axmed ayaa caddaysay waa abu dhari alghafaari raximahu llah ninkaa weye oo wuxuu ku yidhi nebiga abu dharri ayaa nebiga wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow annabiyun kaana aadam nebi miyuu ahaa aadam calayhi salaam markaasuu wuxuu yidhi nebigu nacam mukallamun nebi ilaahay uu la hadlay buu ahaa oo loo waxyooday markaasuu waxa uu ku yidhi oo haddana weydiiyey fa kam kaana baynahu wa bayna nuuxin meeqaa u dhexaysay nebiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi nuux calayhi salaam markaasuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam casharatu casharatu quruunin casharatu quruunin bo toban qarni ayaa udhexaysay marka toban qarni waa taqriiban kun sano weeye ayaa maaragtay udhexaysay xadiidka ibnu xibbaan baa weriyey iyo dobarani waana xadiis saxiixa sida uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah calaa shardi muslim inuu yahay ayuu maaragtay ku magacaabay oo saxiix calaa shardi muslim weye buu yidhi وصxxhu الxاakim imaam الxaakim ayaa صaxiixiyey calىa sharطi muslim وwaafaqahu الذahabi imaam الذahabina waa ku raacay marka ibn kaثيir iyo xaakim iyo imaam الذahabi intuba waa صaxiixiyeen waa xadiis صaxiixa marka oo waxa weye laa shaka fiihi wax shaki ayna ku jirin halkaa marka waxay nooga caddaatay inay toban qarni udhexaysay oo waxa weeye kun sano inay udhexaysay ayaa halkaa inooga caddaatay waxaa sidoo kale ka sugnaatay oo waxa weeye xaakim uu wariyey cabdullahi ibni cabbaas ayaa waxa uu yidhi kaana n kaana bayna nuuxin wa aadam casharata quruun kulluhum calaa shariicatin min alxaq iyagoo dhan oo tobankaa qarni waxay dadkaasi ahaayeen buu yidhi shareecadii islaamka ayay ku socdeen oo xaq bay ku taagnaayeen oo shirki ma jirin oo waxa weeye dad waxay ahaayeen ilaahay ka cabsanaya oo aan wax shirkiyaba markaas aan samaynaynin tobankaas qarni marka dadku waa wanaagsanaayeen oo diintii nebi aadam bay haysteen iyo waxa weeye nabiyullahi idriis iyo shiif iyo diintii lagu soo dejiyey ayay haysteen oo waxa weye dad wanaagsan bay ahaayeen faاkhtalafuu way iskhilaafeen fabacatha allahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin wuxuu markaa ilaahay soo diray nebiyadii oo waxa weeye mubashiriina u bishaaraynaya in alla intii ilaahay rumaysa oo waxa weeye dadkii mu'miniinta ahaa u bishaaraynaya oo janno iyo wanaag iyo waxa weeye nicmada ilaahay agti ay ka helayaan ugu bishaaraynaya wa mundiriina cadaab iyo ciqaabna ka digaya oo dhibaatada iyo mashaakilka yaalla iyo ciqaabkana ka digaya ayay markaa maaragtay loo soo diray markaa wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd kulluhum cala alislaam islaamnimo ayay iyagoo dhan ku taagnaayeen oo dad muslimiina ah ayay ahaayeen tobankaa qarni oo diintii nebi aadam lama bedelin diintii waxa weeye nebiyullahi idriis shiid n eh, maaragtay kulli ayay maaragtay ku taagnaayeen oo diin xaqaa la haystay oo dadku shirki ma samaynin tobankaa qarni xaakim ayaa wariyey xadiidka imaamu xaakim ayaa wariyey wuxuuna yidhi waa saxiix calaa shardi albukhaari walam yukharijaahu muslim iyo bukhaarina ma warin wawaafaqahu dahabi imaamu dahabina waa ku waafaqay sidaa daraaddeed marka waa xadiis saxiixa ah, waa athar saxiixa ah wey waa atharka cabdullahi ibni cabaas waana saxiix wey waxa uu leeyahay marka ibnu kathiir raximahullah fain kana almuraadu bilqarni mi'ata sanatin kama huwa almutabaadiru cinda kathiirin min annaas haddii arrinta loo jeedo oo xadiidka iyo waxa weeye atharka cabdullahi ibnu cabbaas iyo waxa weye xadiidka nebigu tobanka qarni oo ay sheegeen haddii loo jeedo buu yidhi boqol sano sida waadixa oo dadku wada yaqaaniin oo waxa weeye hadda haddii la yidhaahdo qarni dadku waxay iska isla markaba u degdegayaan inay tahay macnaha loo jeedo boqol sano fa baynahumaa alfu sanatin laa maxaala haddii ay noocaa tahay kun sano ayaa u dhexaysay nebiyullaahi aadam wa nebiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu yidhi laakiin buu yidhi laa yenfi an yakuuna akthar biictibaari maa qayada ibn eh, bihi ibn ibnu cabbaas bilislaam laakiin waxaa dhici karta buu yidhi sida cabdullaahi ibnu cabbaas uu u yidhi eh, cala bilislaam cala lislaam ayay ku taagnaayeen oo islaamnimo ayay ku taagnaayeen qarniga in loo jeedo jiil oo macnaha dadkii wakti wada noolaa markaa waa ka badan kartaa maaragtay boqol sano laakiin wuxuu yidhi wa hada yaruddu qowlu man qowla man zacma min ahli tawaariikh wa gayrihim min ahli lkitaabi ana qaabila wa baniihi cabadu nnaar arrintaa marka waxay radiyeysaa buu yidhi oo waxa weeye ay baatil ka dhigaysaa dadka ahlu kitaabka ee dadka ta ee dadka taariikhda ahlu taariikha nimanka taariikhda ayaa qeyb ka mida waxay soo guuriyeen qaabiil in uu waxa weeye isaga iyo duriyadiisii inay caabudeen oo gaaloobeen oo shirki sameeyeen oo ay qoraxda caabudeen ayuu soo guurinayaan qowlkaa marka inuu baatil yahay ayuu maaragtay xadiidka iyo asarka cabdullahi bnu cabbaas ba caddaynaya leanna waxa weeye toban qarni ayay ku taagnaayeen ba la yidhi oo waxa weeye cala alislaami iyagoo dadkii muslimiina ayna shirki samaynin marka shirkigi ugu horreeyey wuxuu bilaabmay waktigii nabiyullaahi nuux calayhi salaam marka qaabiil walaalkii ha dilo oo dembi ha galo laakiin shirki buu sameeyey oo waa gaaloobay taasi waxa weeye waa khalad weye oo waxa weeye wax adila a ku suganna lama hayo waana baatil oo waxa weeye dadkaas dad islaama ayay ahaayeen wey qaala wuxuu yidhi marka ibnu raximahu llah wa in kaana almuraadu haddii laakiin loo jeeday buu yidhi bilqarni qarniga aljiil haddii loola jeeday buu yidhi marka qowlkiisa hore wuxuu inoogu caddaynayaa haddii qarniga loo jeedo boqol sano kun sanaa udhexaysay ama qowlkan dambe waxa uu leeyahay haddii loo jeeday buu yidhi qarniga jiil mar wada noolaa jiilka waxaa la yidhaha dadkii wakti wada nool oo isa soo gaaray marka boqol sana waa ka badan kartaa oo waxa weeye ummaddu wakti badan ama laba boqol oo sanay gaari kartaa ama waa ka badan kartaa ayuu maaragtay leeyahay sida qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi meelo badan qur-aanka wa kam ahlaknaa min alquruuni min bacdi nuuxin ay min alumam marka masalan eh, reer caad oo kale oo qowmu huud ama saalix ama qowmu luut waxaa dhici karta inay boqol sano iyo ka badan ba noolaayeen oo waxa weeye qarniyo badan ay noolaayeen laakiin ilaahay wuxuu ku magacaabay quruun oo waxa weye qarni baa laga dhigay min bacdi nuuxin wakafaa kafaa birabbika bidunuubi cibaadihi khabiiran basiira marka halkaa waxaad ka garanaysaa in ay yihiin qarniga mararka qaarkood in loola jeedo wax aan maaragtay boqol sano ka badan ee loo jeedo ummad mar wada noolayd wa qowluhu tacaala ilahay haddana waxa uu yidhi uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin ay macnaha ummad kale ayaanu abuurnay marka ummaddii wakti wada nool oo waxa weeye isku faraca oo isku wakti oo isa soo gaargaartay oo hal nebi loo diray ayaa la yidhaahdaa qarni markaas waxa weeye lagu magacaabi karaa sidoo kale ilahi wuxuu yidhi wa caadan wa thamuuda wa asxaaba arasi wa quruunan bayna dalika ay umaman bayna dalika ummado udhexeeyey marka halkaa waxaa ka garanaysaa eh, in ay maaragtay qarnigu uu maaragtay noqon karo maaragtay boqol sano ka badan nebigana calayhi salatu salaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi khayru nnaasi qarnii qarnii ay macnaha ummadayda waktigayga aan joogo marka qarnigii qarnu saxaaba ayaa la yidhaahdaa waktigii boqolkii sano saxaabadii oo dhan waktigay noolaayen marka boqol sano waa ka badnayd oo waxa weye saxaabadii qaar baa markii islaamka laga soo tiriyo boqol sano ka badan gaaray oo waxa weye nebigii wax badan ka dambeeyey marka sidaa daraaddeed ayay maaragtay khayru naasi qarni ay saxaabati wey marka halkaa ayaa maarata bukhaariga muslim baa wariyey waxaa halkaa marka ka caddaatay bu yihi ibnu kathiir inuu maaragtay ay suurtagal tahay in jiil loo jeedo oo waxa weeye ay markaas wakti badanna noolaan jireen haddii saa lagu fasira buu yidhi marka oo ay noqoto qarniga inaan boqol sano loo jeedina laakiin loo jeedo ummad ummado in loo jeedo haddaba markaa waxa weeye wakti aad u badan oo waxa dhici karta kumanaan sano inay noqoto intii u dhexaysay bayna aadam wa nuux calayhi salaam wa biljumlati buu yidhi marka eh, arrinta si kastaba ha noqotee nuux calayhi salaam ilaahay wuxuu u diray nebi eh, maaragtay qoomkiisii oo reer eh, qowmu nuux ayaa loo diray lama cubidat alasnaamu waaldawaaqiitu markii loo markay caabudeen sanamyadii oo dawaaqiidii ay raaceen oo waxa weeye ay jidkii ilaahay ka leexdeen ayaa nebiyullaahi nuux loo diray calayhi salaam oo dadka ay bilaabeen gaalnimo iyo shirki ayaa markaa nabiyullahi nuux loo diray raxmatan lilcibaad fabacatahu allahu raxmatan lilcibaad naxariis ilaahay uu ummadda u naxariisanayo ayaa loogu diray oo shirkiga iyo dhibaatada looga digayey oo lalahaa warka jooga waxaan waa ku halaagsamaysaane ayaa maaragtay ilaahay ugu diray fakaana awala rasuulin bucisa ila ilaa ahli اlardi ayuu yihi marka ibnu kasiir raximahullah wuxuu ahaa marka rasuulkii ugu horeeyey oo waxa weeye loo diray dhulka loo soo diray ayuu ahaa marka weeye sa ayuu maaragtay ibnu kasiir ku gebagabeeyey oo wuxuu yihi rasuulkii ugu horreeyey ayuu ahaa ama waxa weeye tacriiftiisa nabiyullahi nuux calayhi salaam culamada qaar waxay leeyihiin cabdilkhafaar ayaa la oran jiray laakiin waxa weye magaciisa rasmiga ilaahay ku magacaabay waa nuux weeye marka wuxuu yidhi ibnu kathiir waxaa la oran jiray bu yihi nuux ibnu lamaka ibnu matushaalax ibnu akhnuuqa akhnuuqaasi marka waa idriis calayhi salaam wey marka haddii halkaa ay noqoto idriis oo inuu saa u galo nuux waxa weeye waa kow aabihiina waa lamaka awowgiina waxa weeye waa matushaalex awowgiisa labaad ba ay dirisa marka waxa weye wax dheerba kama uu socon nabiyullahi idriis calayhi salaam marka idriisna waa soo sharaxnay oo waxa weye waxaynu kusoo sheegnay qisadiisa markaan ka sheekeynayni man haddii idriis la gaaro yaarada ayaa aabihii la odhan jiray ibnu mahlaliil ibn kinana ibni anusha ibn shiitha ibn aadam calayhi salaam marka shiith ayaa maaragtay faraciisii ayuu gelaya jiif oo uu dhalay nabiyullaahi aadam faraciisa ayuu gelayaa buu yidhi ibnu kathiir raximahullah saas ayuu maaragtay uu maaragtay kusoo naqliyey laakiin kolley wax eh, xadiid iyo aayad ku sugnaatay maahee waa wax taariikhda iyo waxa weeye dadkii taariikhda qore laga helay ma aha wax maaragtay ku sugnaaday xadiid iyo aayad wax caqiidaa oo waxa weye laga qaadanayo iyo xukum sharci oo laga qaadanayana ma jirto leanna waxa weeye waxba kuma xiraa oo waxa weeye caqiide maanta ka kordhaysa nabiyullahi nuux abtiriskiisi in la ogaado wax caqiidaha ku xiran ma jiraan marka wuxuu leeyahay aabihii laamaka ayaa la odhan jiray awowgiina matuushaalaxaas ayaa la odhan jiray saas ayuu maaragta ku keenay awowgiisa labaadna waxa weeye waa idriis calayhi salaam waxay isku khilaafeen buu yidhi culummadu wakhtalafuu waxay isku khilaafeen buu yidhi fii miqdaari sinnihi yowma bucid meequu jiray ayaa la isku khilaafay waxaa xaqiiqaha oo jirta oo macnaha inoo imaan doonta sagaal boqol iyo konton sano inuu reerkiisii la joogay oo dacwada ugu yeerayey fa labisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama ayuu yidhi ilaahay laakiin waktigii la diray meequu jiray da'diisu imisay ahayd ayaa waxa weeye wax daliila oo cad loo haynin oo waxa weye sidii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam daliil cad loogu hayo inuu afartan sano jiray markii waxa weeye la diray halkan wax daliila oo cad looma hayo oo sugan nebiyullaahi nuux meequu jiray waktigii la diray qaar waxay yidhahdeen marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay qaar waxay yidhahdeen ahlu taariikha waxa uu jiray konton sano qaarna waxay yidhahdeen waxa uu jiray saddex boqol iyo konton sano eh, ayuu jiray qaarna waxay yidhahdeen afar boqol iyo siddeetan sano uu jiray ibnu jariir ayaa intaaba wariyey qowlkan saddexaad oo afar boqol iyo siddeetan sanana wuxuu u tiiriyey cabdullahi ibn cabbaas oo e, e, ibnu jariir ba ayaa tafsiirkiisa ku keenay laakiin waa banu israa'iiliyaad bay u badan tahay leanno wax cad cad oo daliila oo ku sugnaaday inuu da'daa jiray lama hayo marka waa cilmi qeyb weeye ilaahay baa garanaya laakiin kollay ahlu taariikhu saasay keenayaan inuu maaragtay waktigaas uu jiray intaa marka waxaynu uga gudbaynaa eh, tacriiftiisii iyo waxa weeye inuu yahay rasuulkii ugu horreeyey oo basharka loo diray oo waxa weeye ugu horreeyey laakiin nebiya waa ka horreeyeen oo nebiyullahi idriis iyo nebi aadam iyo shiith ayaa ka horreeyey ayaa maaragtay sida sugan waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka labaad oo waxa weeye qisadiisa bal sida ay qur-aanka ugu soo aroortay ayaynu aayadaha keenaynaa oo waxa weye sharaxaynaa kabacdi waan qodob qodob ugudbaynaa oo aan qodobaynaynaa markaa qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi waqad dakara allahu qisatahu wama kaana min qowmihi qisadiisa ilaahay kitaabka meelo badan buu ku sheegay iyo waxa weeye wixii dhex maray qoomkiisii iyo sidii waxa weeye ay u gaaloobeen iyo markay gaaloobeen duufaantii iyo waxa weeye ilaahay si u halaagay meelo badan oo aad iyo aad u badan ayuu ilaahay kitaabka kaga hadlay oo waxa weeye aan la soo koobi karin iyo siduu u badbaadiyey iyo doontii la yidhi samee waxa weeye suurado aad u badan buu ilaahay kaga hadlay marka ugu horreysa waxaynu soo qaadanaynaa fii suurati alacraaf ayaynu ugu hormarinaynaa ilaahay wuxuu yidhi laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi cibudullaha maa lakum min ilaahin gayru inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim ilaahay waxa uu yidhi waxaanu u dirnay nabiyullaahi nuux qoomkiisii ayaanu u dirnay mar alla marka marka loo diray ayuu wuxuu ka bilaabay nebi kastana saasuu ka bilaabaya oo nebi walba wuxuu ka bilaabayaa iyo rasuul walba inuu qoomkiisa ugu yeero dacwada tawxiidka waxa uu ku yidhi yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayru inii akhaafu calaykum waxaan idin ilaah kale ma lihidina ilaahay caabuda ayuu yidhi oo ilaahay maaragtay subxaana qaadirkaa cibaadada u gaar yeela oo shirkigaan iyo waxaan iska daaya waxaan idinkaga cabsanayaa buu yidhi cadaab aad iyo aad u weyn qaala almala'u min qowmi nimankii madaxyaweynka ah odayaasha ahaa oo cidda hogaaminayey oo warkooda soconayey ayaa hadlay oo gaalada ahaa waxay yidhaahdeen innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin waxaan uma kuu jeednaa oo kuu aragnaa nin wareersan inaad tahay oo baadiyaysan oo dhunsan liannahu sababtu maxay tahay ay u leeyihiin waa dhunsan tahay dariiqii iyo waxa weeye meeshii dadku mari jiray iyo sanamyadii la caabudi jiray iyo wixii aabbayaa laga soo gaaray ayaad khilaaftay marka sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa nin wareersan oo dhunsan inaad tahay markaasuu u jawaabo wuxuu yidhi qaala yaa qowmi laysa bii dalaalatun walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiin wuxuu yidhi qoomkaygiyow ehelkaygiyo gac maaragtay qaraabada dadku la ahaa baadinimo iguma sugna oo ma baadiyaysni laakiin rasuul ilaahay soo diray baan ahay uballigukum risaalaati rabbii waxaan idin soo gaarsiinayaa wixii ilaahay ila soo diray wa ansaxu lakum waana idiin naseexaynayaa wa aclamu lakum wa aclamu waxaan ogahay min allahi maa laa taclamuun ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay oo ilaahay ii waxyooday wixiidan idinku garanaynin oo aad jaahil ka tihiin ba aniga ilaahay ii waxyooday sidaa daraaddeed ayaan idinku naseexaynayaa marka aw cajibtum an jaa'akum dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum ma waxaad la yaabantihiin inuu idiin yimid dikrigii ilaahay diin in laydii soo diray rasuul laydii soo diray diinna laydii soo dejiyey oo waxa weeye waxyi ilaahay idin yihin miya miyaad la yaabantihin nin idinkayda ka midana in la idiin soo diray liyundirakum si uu idinkaga idinkugu digo oo waxa weeye xumaanta aad samaynaysaan uu ida yidhaahdo warka jooga oo waxa weeye dariiqa xaqaa qaada uu ida yihahdo oo ida soo gaarsiiya xaqa miyaad la yaaban tihiin walitattaquu waxa weeye walacallakum turxamuun macnaha inaad ilaahay ka baqdaan oo si a ilaahay markaa lacalakum turxamuun ilahay inuu idiin naxariisto inaad ilaahay ka baqdaan si ilaahay idinku naxariisto ilaahay marka wuxuu yidhi fakadabuuhu waa beeniyeen marka oo waxa weeye qowlkaas iyo waxa weeye wanaaggii intaa u sheegay waxba kama ay soo qaadino waa beeniyeen fa anjaynaahu buu yidhi ilaahay waan badbaadinay isagii iyo waladiina macahu iyo intii la socotayba filfulki waxaan ku badbaadinay doontii la yidhi isaga samee wa agraqna aladiina kadabuu biaayaatina inahum kaanuu qowman camiin ilaahay wuxuu yidhi waxa aan halaagnay oo harqinay kuwii waxa weeye aayaadkeega iyo waxa weeye quraan diintii la soo dejiyey iyo rasuulkii la soo diray iyo mucjisadii ilaahay siiyey kulli kuwii beeniyey ilaahay wuxuu yidhi waa halaagnay marka oo baddii baa lagu harqiyey waana inoo imaan doontaa habka loo harqiyey iyo kayfiyada loo harqiyey waxayna ahaayeen qoon maaragtay aan waxba kala garanaynin oo camiin indhala oo waxa weye xaqii laga indhatiray fii suurati alacraaf aayadda konton iyo sagaal ilaa lixdan iyo afar ayaa aayadahaas ilaahay kaga hadlay wuxuu ilaahay si fiican maaragtay haddana uga hadlay oo waxa weeye qisada ugu dheer ay noogu imaanaysaa fii suurati huod laakiin waxaan ka hormarinaynaa fi suurati yunus ilaahay wuxuu yidhi watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmi nebi maxamed baa ilaahay waxa uu yidhi u sheeg dadkaaga oo ku dul akhri warkii nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxaynu nidhi oo horey usoo sheegnay qasaska mar walba waxa kitaabka ay ugu soo aroortay oo aada ugu badan tahay oo ilaahay mar walba u leeyahay wadkur ama watlu in lagu cibro qaato oo waxa weeye qofku uu ku cibro qaataa la rabaa oo uu ka digtoonaado dadka xun wixii ay sameeyeen oo dadka halaagsamay wixii ay sameeyeen inuu ka digtoonaado ilaahay marka wuxuu yidhi watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi markii uu ku yidhi qoomkiisii yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illah hadday idinku cuslaato oo dhib idinku noqotay joo la joogidaan idinla joogo iyo dikriga ilaahay xusuusinayo iyo diintaan idinku yeerayo fa cala allahi tawakaltu anigu ilaahay baan tala saarsaday ilaahayga subxaana qaadirka ayaan tala saarsaday fa ajmicuu amrakum wa shurakaa'akum arrintiina kurmiya buu yidhi idinka iyo waxa aad shirkiga u samaynaysaanba kulligiin intay isku tagtaan uma laa yakun amrukum calaykum gumma wax dabdabooliyo mugdiyayda ka gelin oo waxa weeye arrintiinu ha noqoto arrin waadixa oo si fiican uga fiirsada uma qaduu ilaya walaa tundiruun haddana markaa wax alla waxaa rabtaan igu sameeya daqiiqadna ha ii kaadinina oo waxa weye aniga ha ii kaadinine wax alla waxaad awoodaan waxba ha hagranina waxna ha la harinina anigu ilaahay baan tala saarsaday ilaahay baana igu filan ayuu maaragtay leeyahay qof walboo muslima saasaa laga rabaa inuu ilaahay tala saarsado oo waxa weeye markay arrintu adkaato ama fitanku dhaco ama dhibaatadu dhacdo in ilaahay la tala saarsado waxau yidhi fa in tawallaytum famaa sa'altukum haddii aad jeensataan oo waxa weeye aad diintii ka jeensataan aniga ida weydiisan maya min ajrin wax xoolaa idakama rabo oo waxaan xoolaa idaka doonaya ma jirto qof walboo daaciyana saasaa laga rabaa in uu yidhaahdo in ajriya ilaa cala allah anigu ajarkayga iyo waxa weeye wanaagga aan rabo ilaahay baan ka rabaa idinka xoolayda kama rabo waxna idaka dooni mayo inuu yidhaahdo weeye qof walba oo muslima ah oo uu ku daydo maaragtay nebiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray aniga waxaa lay amray buu yidhi wa umirtu an akuna min almuslimiin aniga ilaahay wuxuu i amray inaan ka mid noqdo dadka muslimiinta oo ilaahay u hoggaansamay oo dariiqiisii raacaya oo xaqa u hoggaansamaya shirkigana bannaanka ka maraya ilaahay wuxuu yidhi fakadabuuhu way beeniyeen fanajaynaahu waan badbaadinay waman macahu iyo intii la socotayba fi lfulki doontii ayaan ku badbaadinay wa jacalnaahum khalaa'ifa waxaanuna ka dhignay kuwii iyagu tarmaya oo gadaal macnaha iyagaan dhaxal siinay dhulkii wa agraqna aladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayaadkayaga iyo waxa weeye diinta beeniyeyna waan halaagnay oo waan harqinay buu yidhi ilaahay oo badii baan ku harqinay fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin eeg baa la yidhi markaa sida ay noqotay cirib damboodkeedii oo waxa weeye meeshii ay ku dambeeyeen iyo halaagga ku dhacay kuwii diinta ilaahay beeniyey fii suurati yunus aayadda toddobaatan iyo kow ilaa toddobaatan iyo saddex ayaa aayadahaasna ilaahay maaragtay kaga hadlay fii suurati huod ayaa si fiican u kala dhigdhigaysa iyo fii suurati nuux markaynu u tagno fi suurati huod ilaahay waxa uu yidhi d walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmi inii lakum nadiirun mubiin nabiyullaahi nuux ayaan dirnay buu yidhi ilaahay qoomkiisii buu u tego wuxuu ku yidhi waxaan ahay nadiir mid idinka idiin digaya mubiinun oo arrintiisu cad caddahay anlaa tacbuduu ila allah inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim waxaan idinkaga digayo idinku yeerayana waxa weeye ilaahay maaha ilaah keliya inaydin caabudin oo shirkiga banaanka ka martaan cadaab adag oo aad iyo aad aliim ah oo daran baan idinkaga baqayaa oo idin xanuujiyo aakhiro intuu idinku dhici lahaa adduun iyo aakhirada cadaab idin xanuujiya haddeen ilaahay ka baqa oo waxa weeye ilaahay caabuda nimankii baa hadlay marka gaalada ahaa oo madaxyaweynta ahaa oo cidda hogaaminayey faqaala almala'u aladiina kafaruu min qowmi ma naraaka ilaa basharan milana wma naraaka itabacaka ila aladina hum araadiluna baadiya alra'y waxay yidhaahdeen nimankii odayaashaa intay hadleen ayay waxay yidhaahdeen wax kale kuma aragno adiga inaad bashar nala mida tahay mooye qof nala midaa too waxaadna dheer tahay horta ma jirto marka ugu horraysa wax kalena kuma aragna adiga iyo inta idraacdayba inta ku raacday iyo adiguba inaad tihiin waxaan caqli lahayn araadilu lqowm macnaha kuwii aan caqliga lahayn oo waxba kala garanaynin ayuun baa tihiin oo wax aadna dheertihiin ma jirto weye oo waxa weeye dad caqli leh meesha oo isugu tegay ma tiidin wax caqligana ma haysaan wamaa naraa calay wamaa naraa lakum calayna min fadlin bal nadunukum kaadibiin wax fadli iyo wanaag aadna dheertihiinna ma aragno waxaana filaynaa inaad beenlowyaal tihiin oo waxaan aad sheegaysid iyo inta ku raacdayba inaad been isku raacdeen ayaan maaragtay u malaynayna wuxuu yidhi marka iyagoo saa u caayey ayuu haddana tartiib ula hadlaya wuxuu yidhi qaala yaa qowmi ara'aytum ka warrama buu yidhi in kuntu calaa bayinati min rabbi haddii ilaahay agtiisa aan maaragtay aayad iyo wax cad kala imid oo ilaahay uu isiiyey dariiq xaqa aan ku taagnahay bal ka warrama macnaha maxay noqonaysaa haddaan anigu xaq ku taagnahay idinkuna dhunsan tihiin oo aad halaagsantaan halaag idinku dhaco maxaad ka faa'idaysaan wa aataanii raxmatan min cindihi ilaahay naxariis iyo wanaag agtiisa ka ahaatay haddii u siiyey oo waxyi ilaahay ii waxyooday fa cumiyat calaykum laydaka indhatiray idinka xaqii anulzimukumuuha wa antum lahaa kaarihuun miyaan idinku khasbaynaa marka idinku haddii aad diiddeen oo karahsanaysaan leanno hanuunka ilaah baa haya ilaahay waatuu nebi maxamed ku yidhi innaka laa tahdi man axbabt walaakina allah yahdi man yasha qof qofkuu doona ilaahay baa hanuuniya ee waxa weye adiga cidaad hanuunin kartid ma jirto wey marka ilaah baa wax hanuuniye qof waxa weye isagu wax hanuunin kara ma jiro marka markaas haddana wuxuu ku yidhi wa yaa qowmi laa asalukum calayhi maala aniga wax xoolaa ida weydiisan mayo o haddaad isleedihi ninkaan xoolahayda ka rabaa xoolayda kama rabo in ajriya ilaa cala allah wma ana bidaaridi aladiina aamanuu inahum mulaaquu rabbihim aniga ajarkayga ilaahay baan ka rabaa ilaahay baana ajar isiinaya kuwaan mu'miniinta oo waxa weeye irumeeyeyna aniga ma cayrinayo oo waxa weeye agteyda ka cayrinmayo ilaahay bay la kulmeen oo waxa weye ilaahay bay la kulmayaan ilaahay baana xisaabinaya aakhira markay yimaadaan hadday mar rumeeyeen camal saalixana la yimaadeen iyagaa mu'miniina walaakinii araakum qowman tajaaluun waxaan idii arkaa dad jaahiliina oo aan waxba kala garanayn inaad tihiin wa yaa qowmi man yansurunii min allahi in daratuhum afalaa tadakuruun haddii aan cayriyo buu yidhi oo muslimiintan iyo dadkan mu'miniinta aan cayriyo waxaad moodaa inay leeyihiin iyagii cayri dadkan sidii maaragtay gadaal bay inooga imaan doontaa tafsiirkooda oo aynu tafsiilinaynaa aqwaasha culummadu marka ay ka hadlayaan marka waxaad moodaa inay leeyihiin dadkaan kula jooga haddii aad rabti inaad nala hadashid cayri oo waxa weye dadkaa ducafada ayay noo imaanin sidii nebigana ay quraysh ku tiri oo waxa weye ay tiri ay quraysh yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam kuwaan kula jooga oo waxa weeye ducafada ah annaga markaa nala hadlaysiiyey agteeda imaanin ee naga foge marka wuxuu yidhi anigu ma cayrinaya buu yidhi leannahu waa dad mu'miniina walaa aqulu lakum cindii khazaa'in allah cilmi keybkii qeybkiibuu haddana ka hadlay oo wuxuu yidhi aniga ma ogi buu yidhi cilmi keybka khazaa'inta ilaahayna agtayda ma aha oo waxa weeye aniga samada iyo dhulka iyo waxaad necbo ku jirta ilaahay baa oge anigu wax aan gacan ku hayo ma jiraan rasuul ilaahay soo diray baan ahay wax kale oo aan hayo ma jiraan wey walaa aclamu algayba cilmi geybna ma ogi walaa aqulu lakum inii malak melagna ma ihi anugu malaa'ig ka mid ma bashar baan ahay marka waa iyagii marka hore lahaa inaad bashar tahay tahayna wax kalaba kuma aragna ma naraaka ilaa bashara milana waa runtiinoo bashar baan ahay aniga melag ma buu leeyahy walaa aqulu liladiina tasdari acyunukum lan yu'tiyahum allahu khayra mana oranaya buu yidhi kuwaan idinku aad liidaysaan oo aad waxaa le dhahaysaan waa dad xun oo waxa weeye waa iyagii lahaa ma naraaka eh, ila aladiina hum araadiluna ma naraaka taba wama naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna kuwaan caqli lahayn baa ku raacay oo aan naf lahayn waa iyagii lahaa marka wuxuu leeyahay kuwaana aad idinku liidaysaana aniga waxa weeye ma liiday oo waxa weeye oran mayo ilaahay khayr siin mayo allahu aclamu bima fii anfusihim ilaahay baa og waxa naftooda ku jira ilaahay baana garanaya qof walba qalbigiisa wixii ku jira inii inii idan la min aaalimiin haddaan saa dhaha buu yidhi oo dadkii mu'miniinta aan dhibaatadaa ku sameeyo haddaba haalim baan noqonayaa buu yidhi oo waxa weye dadka dhaalimiinta ayaan ah ka mid noqonaya halkaa marka markay dooddii gaartay ayuu wuxuu yidhi marka waxay yidhahdeen markaa qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltana faagtarta jidaalana fa'tinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin haddii aad waxa weye nuuxow doodii way badatay bay dheheen oo waxa weeye aad iyo aad bay dhibaato u timid in badan waad nagu badisay doodaadii waxaan aad sheegaysid oo cadaabka aad sheegaysay haddii aad run sheegaysid noodkeed gaalo kasta markay nebigooda oo kufrinimadu ka bato ayay nebigooda waxay ku leeyihiin nookeen cadaabka aad sheegaysid waa cajiib wey wax aad iyo aad u cajiiba wey leannoo shaydaan baa maskaxda ka qabsaday oo waxa weeye wax ay meesha ku hayaan ma jirto wey qaala markaasu wuxuu yidhi inamaa yaatiikum bihi llah in shaaa wamaa antum bimucjiziin ilaahay baa markuu doono idiin keenaya wax aad markaasna kama fakan kartaan mana ilaahayna ma cajisi gelin kartaan oo waxa weeye hadduu doono ilaahay inuu idin cadaabo waa idin cadaabayaa idinkuna kama fakan kartaan walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum in kaana allahu yuriidu an yuqwiyakum aniga naseexada aan idiin naseexaynayo wanaagga aan idinku yeelayo wuxuu idataraya ma jiro buu yidhi haddii ilaahay uu halaag idala maago oo ilaahay uu doono in uu maaragtay ida halaago wax ay idatarayso ma jirto weeye naseexadaydu iyo waxa weeye wanaaggaan idinku yeeray leanna waxa weeye hanuunka ilaah baa haya oo waxa weeye qofka markii ilaahay uu hanuuniyo ayaa naseexada wax taraysaa iyo wanaagga dadka markii loogu yeero markaasuu haddana waxa uu yidhi macnaha markuu u caddeeyey inuunan isagu cadaabkii gacanta ku haynin wax uu maaragtay gacan ku hayana ayna jirin ilaahay baana idiin keenaya haddii uu doono ilaahay baana hadduu doono ida halaagaya huwa rabbukum wa ilayhi turjacuun ilaahay baad u noqonaysaan buu yidhi aniga waxba gacan kuma hayo ilaahay markaa wuxuu yidhi am yaquluuna iftara qul in iftaraytu fa calaya ijraami tani nebi maxamed bay aayaddaani ka hadlaysaa oo sida mufasiriintu ay leeyihiin nebi maxamed baa waxaa lagu yidhi quraysh waxaa ku dhahdaa markii looga sheekeeyey qisadii mise waxay leeyihiin adiga ayaa been abuuranaya waxaad ku dhahdaa haddaan anigu marka been abuuranayo anaa dembigayga iska leh idinkuna dembigiina ad leedihiin halkaasuu marka ilaahay haddana waxa uu yidhi wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ila man qad aaman waxaa lagu yidhi nebi nuux ilaahay waa u waxyooday waxaa lagu yidhi nuuxow ummadaada cid dambe oo ku rumaynaysa ma jirto ilaa intii horay kuu rumaysay mooye cid dambeo ku rumaynaysa ma jirto falaa tabtais bima kaanuu yafcaluun waxba ha ka xumaanin oo ha ka murugoonin oo dhib iyo mashaakil yay kugu noqonin waxa ay samaynayaan ma ay rumaynayaan iimaanna laga heli mayo waa qoom ilaahay oo halaag la maagay ee faraha ka qaadbaalay markaasuu ilaahay wuxuu amray markaa Eh, markii saa la yidhi wasnac ilfulka biacyunina wa waxyina samee baa la yidhi markaa doon samee baa la yidhi waxyiga ilaahay oo ilaahay oo maaragtay u waxyoonaya saa u samee habka loo samaynayo kulli ilaahay baa u waxyoonaya iyo waxa weye ilaahay oo ujeeda ayaa la yidhi samee walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu inahum muqraquun haddii cadaabtii ilaahay marka timaado oo la cadaabo kuwaan maaragtay ciqaabta u timaadana hay weydiinin kuwa dhaalimiinta oo waxa weeye hadhow inay naxariisi kuu gelin waa la halaagayaay wa yasnacu lfulka buu yidhi ilaahay maaragtay doontii buu marka bilaabay inuu sameeyo nabiyullaahi nuux wa kulamaa mara calayhi mala-u min qowmihi sakiruu minhu mar walba oo waxa weeye koox ay soo maraanba way ku dheeldheelayeen oo way ku qosqoslayeen marka mufasiriintu waxay leeyihin waxay dhahayeen oo doontaan biriga aad ku samaynaysid oo banaanka dhulka aad ku samaynaysid xaggee bad uga keenaysa ay ku socoto oo adigaan cidlada ku samaynaye waxa weye ku qosqoslayaan marka markaasu isaguna wuxuu dhahayay in taskharuu mina fa inaa naskharu minkum kamaa taskharuun haddaad hadda nagu qosqosasha oo nagu dheeldheesha annaguna hadhow baan idinku dheeldheelaynaa oo idinku qosqoslaynaa weeye ee waxa weeye hadda idinku saartaan iska yeela fasawfa taclamuuna man yaatiihi cadaabun yukhfiihi hadhowbaad ogaan doontaan qofka uu cadaabku u yimaado oo waxa weeye annaga miyaa halaagsami doona mise idinka ayaa cadaab u imaanaya wayaxillu calayhi cadaabun muqiim qoomka la halaagi doono hadhow baad ogaan doontaan ilaahay marka wuxuu yidhi xataa ida jaa'a amruna nabiyullaahi nuux baa waxaa loo waxyooda waxaa la yidhi haddii uu amarkayaga yimaado wa faara tannuuru ay ciqaabtii hadday inta timaado faara tanuuru marka tanuurka culammadu waxay ku macnaynayaan ay macnaha haddii biyihii ay soo burqadaan oo dhulka ka soo burqadaan oo waxa weeye meel walba ay maaragtay calaamadii la siiyey ay ay ahayd oo marka ciqaabku bilaabanayo meel walba biyaha ka soo burqanaya ilaahay marka wuxuu yidhi qul naxmil fiiha min kullin zawjayn itnayn waahlaka ila man sabaqa calayhi alqowlu wman aaman wma aamana macahu ilaa qaliil ilaahay waxa uu yidhi waxaanu ku nidhi markii ay bilaabato ciqaabtu doonta fuula doontana waxaad saartaa oo ku xambaartaa wax walba deker dhab iyo lab iyo dhegood ka saar macnaha wax walba laba ka saar mid dhedig iyo mid lab ka saar oo waxa weeye sida matalan xayawaankii iyo wixii oo dhan mid dhadig iyo mid lab ka saar ayaa la yidhi wa ahlaka iyo ahalkaaga iyo intii ku rumaysay ilaa man sabaqa laakiin ahalka waxaa laga soo reeba waxaa la yihi ilaa man sabaqa calayhi alqowl sida maaragtay naagtii xaaskiisii oo kale iyo waxa weeye wiilkiisii markii dambe ga harqanayey iyo kulli ay macnaha intii rumaysay ahalkaaga oo iimaan laga helay iyo dadkii mu'miniinta ahaa ilaahay marka wuxuu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil dad yar baa rumeeyey oo waxa weye aad iyo aad u yar cadadkoodana lama sheegin hadhowba inoo imaanaysaa aqwaasha ay maaragtay mufasiriintu leeyihiin iyo dadku intay la ekaayeen rumeeyeyna dib bay inooga imaanaysaa wa qaala arkabuu fiiha bismi illahi majrayha wa mursaaha ina rabbii lagafuuru raxiim bisinka u qaba baa la yidhi marka aad fuushaan oo ay dhaqaaqayso oo waxa weeye bisinka inta u qabatid waxa weeye markaas saar dadkii oo saa u socdaa ilaahay wuxuu yidhi wahiya tajri bihim fii mawjin kaljibaal waxa ay soconaysaa baa la yidhi mawj fii mawjin macnaha hirka dushiisa biyihii markay isqabsadeen oo baddii ay harqatay oo waxa weeye bad ay meeshii noqotay ayay baddii dul sabaynaysaa doontii dadkiina waa lagu halaagay kale oo gaaladii o dhan baa lagu halaagay wanaadaa nuuxun nuux ayaa marka dhawaaqay oo wiilkiisa u dhawaaqay wa kaana fii maczalin yaa bunayarka macnaa walaa takun maca alkaafiriin kaale doonta nala soo fuul buu yidhi oo gaalada ha ka mid noqonin oo waxa weeye kaale noo imow markaasu wuxuu yidhi hadda waa gaale waxaan ma aaminsanay ilaahna uguma talagelini qaala sa'aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa waxaan fuulayaa buu yidhi oo aadayaa buurtaas buur iga badbaadisa buur dheer oo maanta biyaha iga badbaadisa waa gaalnimo ayaa waxaan ka keenayse ma maanta buur miyaa wax badbaadinaysa qofkaan ilaahay badbaadin badbaadimayo markaasuu nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi qaala laa caasima alyawma min amri illah ilaa man raxim qof maanta badbaadaya ma jiro ilaahay qof uu naxariistay mooye marka buur ku badbaadin mayso oo waxa weye wax ku badbaadinaya ma jiraane war kaale noo imow ilaahay markaa wuxuu yidhi waxaala baynahuma almawju fa kaana min almuqraqiin badii ayaa marka harqisay oo kuwii la halaagay buu ka mid noqday oo waxa weeye waa socday wiilkii leanno gaal buu ahaa wa qiila y markaasaa waxaa la yidhi yaa ardu blacii maaki wa yaa samaau aqlaci waqiida almaau waqudiya alamru wastawat cala aljuudiy wa qiila bucdan lilqowmi alظaalimiin marka ciqaabtii markay dhamaatay ayaa markaa waxaa la yidhi biyihii dhulka waxaa la yidhi biyahaagiijooji liq baa la yidhi biyahaagii samadana waxaa la yidhi biyihii jooji dhulkiina waa qalalay markaa waa joogsatay doontiina waa joogsatay calaljuudiyi juudigaa marka waxaa la yidhi waa buur ku taalla oo macruufa oo waxa weeye dhulkaa ku taalla oo waxa weeye macruufa hadhowba inoo imaan doonta aqwaasha ay culummadu ka dhahayaan markaa kabacdi ayuu waxa uu dhawaaqay nabiyullaahi nuux ilaahay buu la hadlay oo waxa uu ku yidhi ilaahayow wiilkaygii ina bnii min ahli wiilkaygii waa ahalkaygu ka mid ahaa wa ina wacdaka alxaq ahalkaagana ahalkaygana waa adigii iga ballan qaaday inaan doonta saaroo badbaadiyo wa anta axkamu alxaakimiin adiga ayaana laakiin xukumkaagu sax yahay oo waxa weeye wax walba kala xukminaya markaasaa ilaahay la hadla wuxuu yidhi qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalu gayru saalix halkaa marka waa qaacido wey qofka waxaa wanaag lagu wada yahay oo lagu wada badbaadayaa oo waxa weeye si walba wanaagga ku imaanaya markii caqiidada la ysaga mid yahay laakiin markaan caqiidada la ysaga mid ahayn waxba tari mayso oo waxa weeye waa qofkii waa halaagsamayaa nebi baa i dhalay iyo awliyaa i dhalay iyo shiikh baa i dhalay midna wax kuu qaban mayso halaag weeye markaa naftaada haddii adigu aad halaagtid wey ood gaalowdin walciyaadu billah marka waxaa la yahay weydiinin baa la yidhi waxaadan cilmi u lahayn leannahu camal xun buu sameeyey oo waxa weeye waxaan kaa waaninayaa baa lai innii aciduka an takuna min aljaahiliin waxaasoo kale hay weydiin baa la yidhi oo jaahiliinta ha ka mid noqonin markaasuu ilaahay u toobad keenay oo wuxuu yidhi ilaahay waxaan kaa magangelayaa inaan ku weydiiyo waxaanan cilmi ulahayn wa ilaa takfir lii watarxamnii aku min alkhaasiriin ilahay buu u toobad keenay marka marka ayuu ilaahay wuxuu yidhi qiila yaa nuuxu hbidu bisalaamin mina wa barakaatin calayk deg baa la yidhi marka oo waxa weeye dhulkii ku deg maadaama la halaagay gaaladii dhulkii ku deg baa la yidhi marka nicmadii ilaahay iyo barakadii ilaahay ku deg adiga iyo ummadda kula socotaba wa umamun sanumaticuhum uma yamasuu mina cadaabun aliim ummadda kula socota iyo adigaba iyo kuwa aanu u necmayn doonno haddana laakiin cadaab taaban doono markay dib u gaaloobaan saasaanu u cadaabaynaa qof alla qofkii gaaloobo wey ilaahay wuxuu ku khatimay aayadaha fii suurati huod tilka min anbaa'i lgaybi nuuxiiha ilayk nebi maxamed baa lala hadlo waxaa la yidhi taasi waa wax wararkii cilmi geybka ah o aadan ogeyn oo horay u tegey oo aanu ku waxyoonay maa kunta taclamuhaa anta walaa qawmuka min qabli hada adiga iyo qoomkaagaan quraysh midkiina ma aydan ogeyn mana iidan aqoon leannao kutub horena ugama sheekaynin taariikh horo ay qoreen nama ay haysanoo dad umiyay ahaayeen fasbir baa la yidhi marka sabir baa la yidhi marka ina alcaaqibata lilmuttaqiin dadka muttaqiinta ayaa cirib dambeedka iska leh oo waxa weeye guulaysanaye sabir baa la yidhi marka aayadaha marka fi suurati huod shan iyo labaatan ilaa afartan iyo sagaal ayuu ilaahay kaga hadlay oo aayado aad iyo aad u dheer si fiican buu ukala sa qisada u dhigtay maaragtay qisatu nuux calayhi salaam sidoo kale fi suurati maaragtay ambiya ilaahay wuxuu ku yidhi wa nuuxan id naadaa min qabl faاstajabnaa lahu fanajaynaahu ahlahu min alkarbi alcadiim ilaahay wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux baa noo yeeray oo maaragtay u dhawaaqay oo waatuu lahaa maaragtay inii maqluubun fantasir ilaah waa la adkaaday ii gargaar markaasuu ilaahay waxa uu yidhi waan ajiibnay isaga iyo ahalkiisiina waan badbaadinay oo waxa weye dhibaatadii baan ka badbaadinay waana uga guurayno waa uga hiilinay qoomkii gaaloobay diinta ku gaaloobay aayadihii ilaahay ku gaaloobay innahum kaanuu qowma saw-in fa aqraqnaahum ajmaciin fii suurati alambiyaa ayuu ilaahay aayadahaas nagu keenay ina maaragtay ilaahay uu halaagay markay diintii ilaahay ku gaaloobeen rasuulkii ilaahay ay diideen inay raacaan ciqaabtii ay ku caddaatay oo waxa weye xukumkii ilaahay ku yimid halaag iyo waxa weye mashaakil baa usugnaaday wa qaala tacaala fi suurati maaragtay mu'minuun walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala ya qowmi icbud llah fi suurati ilahay waxa uu ku yiri fi suurati maaragtay fi suurati lmu'minuun walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi faqaala yaa qowmi icbudu llaha ma lakum min ilaahin gayru afalaa tattaquun miyaydan ilaahay ka cabsanayn buu yidhi ilaahayga subxaana qaadirkaa ka baqa ilaahay caabuda waxaan shirkigaana faraha ka qaada nimankii baa u jawaabo waxay ku yidhaahdeen faqaala almalau aladiina kafaruu min qawmihi ma hada ila basharu milukum dadkoodii bay la hadleen oo waxay yidhahdeen ninkaani waa nin idinkayda la mida wax uu ida dheer yahayna ma jirto oo waxa weeye bashar idinkayda la mida oo aan waxbayda dheerayn wey yuriidu an yatafadala calaykum wuxuu doonayaa inuu isagu idaka fiicnaado oo waxa weye idinku iska kiin wanaajinayaa oo leeyahay aniga isoo raaca oo warkayga yeela walow shaa allahu bay yidhaahdeen hadduu ilaahay doono laanzala malaa'ikatan maa samicnaa bi hada fii aabaa'ina alawaliin laba arrimood bay meeshii keenana waxay yidhahdeen hadduu ilaahay doono inuu rasuul soo diro horta meleg buu soo diri lahaa oo waxa weeye malaa'ig baa ilaahay soo diri lahaaye waxa weeye qof bini aadmiya ma soo direen ko maxay u deliishadeen marka inaan ilaahay qof uuna soo dirayn bashara aabbayaashee weligay kabaanu maqal bay dhaheen ay macnaha inaa wajadnaa aabaana wey ama wixii aan aabayaal ka soo gaarno un baanu qaadanaynaaye wax kale oo aanu yeelayna ma jirto wey waa wax ummadahoo dhan halaagay waa waxaas inay leeyihiin aabbayaashee wixii aan kasoo gaarno aan ka maqli jirnay un baan wax ku qaadanayna markaasu waxa uu yidhi ilaahay waxa uu yidhi markaas haddana waxay yidhahdeen in huwa ilaa rajulun bihi jinnatun fatarabasuu xataa xiin ninkan waa nin iska waashay bay dhaheen jin baa haya waa wareersan yahay miduu iska dhimanayaaye iska daaya ha iska qayliyo isaga aakhirkiisa iska dhimanaya oo waxa weeye cabaar baynu u kaadinayna qaala rabbi insurnii bima kadabuun ilaahay buu beryo wuxuu yidhi ilaahu iga gargaar kuwaan diintii beeniye ilaahu iga gargaar ilaahay markaasuu wuxuu amray doontii inuu sameeyo sidii fii suurati huod aynu ku soo marnay oo kale ayaa doontii samee la yidhi marka ilaahay waxa uu yidhi faawxaynaa ilayhi an isnac ilfulka biacyunina wa waxyina faida jaa amrunaa wafaarat annuur fasluk fiiha min kulin zawjayn itnayni waahlaka ila man sabaqa calayhi alqowlu minhum walaa tukhaadibnii fi ladiina dalamuu inahum muqraquun aayadaha awal baynu soo sharaxnay oo fii suurati huud bay ku jirtay macnaha laakiin waxaa halkan ku ziyaadaa waxaa la yidhi haddii markii qoomkaa la halaagayo qoomkaa markii la halaagayo waxba ha igala hadlin dhaalimiinta markii la halaagayo waxba hay weydiinin fa ida stawayta baa layidhi marka ilahay wuxuu yidhi fa ida stawayta anta wa man macaka cala alfulki haddii aad ku sugnaatid adiga iyo inti ku raacday doontii fuushaan faqul alxamdu lilahi aladi najaana min alqowmi alظaalimiin mar alla markay doontii marka idinla badbaado oo aad sugnaataan oo nicmadii ilaahay gaartaan ilahay u shukri naqa marka oo waxaa dhahdaa ilaahayga subxaana qaadirkaa ayaan maaragtay mahad iska leh naga badbaadiyey dhaalimiintii oo waxa weye inta dhaalimiintii halaagay annagana na badbaadiyey wa qul rabbi anzilnii munzilan mubaarakan wa anta khayru lmunziliin ilaahaw na deji baa la yidhi oo waxa weeye meel wanaagsan ilaahay ka bari inuu meel wanaagsan ku dejiyo leanno ilaahay baa waxa weeye meel kasta oo wanaagsan dadka dejiya ina fii dalika laayaatin buu yidhi ilaahay wain kunaa lamubtaliin in kastoo la imtixaamay laakiin arrintaasi aayadaa ku sugan oo waxa weeye maadaama dadkaasi ay ilaahay ku gaaloobeen ciqaabtii ilaahay u timid wax lagu cibro qaato oo qofka muslimkaahi uu ku tadabburo oo waxa weeye uu ka digtoonaado markaa dadkaa dhibaatadii ku dhacday ayaa waxa weye arrintaa ku sugan fii suurati shucaraa ilaahay waxa uu ku yidhi sidoo kale kadabat qowmu nuuxin way beeniyeen kadabat qawmu nuuxin almursaliin mursaliintii oo dhan way beeniyeen meelo badan bay noo imaan doontaa iyadoo laleeyahay reer hebel waa beeniyeen rusushii oo dhan hal rasuul baana loo diray macnahaasi waxa weeye culimmadu waxay yidhahdeen hal rasuul qofkii beeniya isagoo rususha oo dhan beeniyey buu la mid yahay leanna rusushu kulligood waxay la yimaadeen an icbud allaha maa lakum min ilaahin hayru tawxiid iyo caqiiday la yimaadeen hal midkii beeniya iyagoo dhan isagoo beeniyey ayuu la mid yahay id qaala lahum akuuhum nuuxun alaa tattaquun ay akuuhum fi nasab laakiin diin walaalkuna ma ahayn leanna waa ku gaaloobeen marka walaalnimada halkaa laga hadlayo waxa weye waa nasabkii oo waxa weeye qabiilkii ayuu la wadaagay laakiin diintii waa lagu kala tegey leanna ukhuwadu waa laba nooc qofkii inaad diin ku walaalowdaan iyo inaad nasab ku walaalowdaan labadaas ayay ku timaadaa innii lakum rasuulun amiin fattaqu llaha wa adiicuun rasuul aamina ayaan ahay oo la idiinkiin soo diray ilaahay ka cabsada buu yidhi oo adeeca xoolana ida weydiisan mayo oo waxba ida kama rabo oo wax hoolaan idaka rabo ma jiraan ilaahayga ida abuurtay inta ka cabsataan iyo adeeca qaaluu waxay yidhahdeen marka anu'minu laka watabacaka alardaluun war ma waxaan rumaynaynaa adigaan aan kuu jeedno iyo kuwaan eberkaa oan waxba kala garanayn oo ku raacay qaala wamaa cilmii bima kanuu yacmaluun o anigi maxaa iogeysiiyey bu dadkaan waxa ay samaynayaan ilaahay baa xisaabinaye maana anigu xisaabinaya qaalu markaasu waxay yidhahdeen markaasu in xisaabahum ila calaa rabbi low taclamuun ayu low tashcuruun ayuu yidhi ilaahay haddii aad wax garanaysaan buu yidhi marka haddaad wax kala garanaysaan ilaahaygi subxaana qaadirkaabaa dadkaan xisaabinaya aad wax ka sheegeysaan anigu xisaabtooda shaqo kumeliy anigu waxaa la ii soo diray iimaan iyo waxa weeye tawxiid baa layla soo diray qofkii rumeeya waa badbaadaya qofkaan rumaynna waa halaagsamaya ama qof walba wuxuu qalbiga ku qarsado ilaah baa garanaya taa marka halkaa markay marsi wuxuu yidhi wama ana bidaarib lmuminiin in ana ilaa nadiirun mubiin halkaa markay arrintii gaartay oo u caddeeyey inuuna isagu wixii uu awoodi karay inay tahay macnaha tabliiqu dacwa oo una wax kale gacan ku haynin ayay marka waxay yidhahdeen qaaluu ya qaaluu lain lam tantahi ya nuuxu latakunanna min almarjuumiin haddaadan ka joogsan waxaan aad sheegaysid dacwadaan aad dadka ugu yeeraysay haddaadan joojin waxaad noqonaysaa kuwa la rajmiyo oo waxa weye dhagax baan kugu dilayna qaala waxa uu yidhi markaa rabbi ina qowmii kadabuun dhagax dilba hadday maraysa marka ilaahay buu ku cararay ilaahayow qoomkaygu waa ibeeniyeen faftax baynii wa baynahum fatxan wanajinii waman maciya min almu'miniin ilaahu aniga iyo inta i rumaysayna naga badbaadi qoomkaana ilaahwna kala saar marka waad ujeeddaa waxa arrintii rajmi ay maraysaay ilaahay markaasu waxa uu yidhi fanajaynaahu macahu fi lfulki fi lfulki almashxuun ilaahay waxa uu yidhi doontii ayaan ku badbaadinay isaga iyo intii rumaysayba doontii laga buuxiyey ayaan ku badbaadinay uma aqraqnaa bacd albaaqiin ina fii dalika laaaya arrintaasi waxaa ku sugan buu yihi marka ilaahay aayad baa ku sugan markii qoomkaa la halaagay dadkii mu'miniinta ah la badbaadiyey haddaba arrintaa aayad baa ku sugan in lagu cibro qaato ayay mudan tahay oo qof walba oo muslima uu ku cibro qaato ilaahay sidoo kale waxau ku yihi fi suurati alcankabuud walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmi falabita fiihim alfa sanatin ila khamsiina caama faakadahum atuufaanu wahum daalimuun ilaahay waxau yidhi nabiyullahi nuux baanu dirnay u dirnay qoomkiisii kun sano ayuu la joogay ilaa konton sano laga reebay mooye macnaha sagaal boqol iyo konton sano ayuu la joogay markaasaa waxaa qabsatay duufaantii kuwii daalimiinta ah fa anjaynaahu asxaaba asafiina wa jacalnaaha aayata lilcaalamiin int rumaysay iyo isagiiba doontii baan ku badbaadinay calaamad iyo aayad lagu cibro qaataanan uga dhignay dadkii kale oo caalamiintii oo dhan ayaan uga dhignay wax lagu cibro qaato weeye fii suurati wasaafaatna ilaahay waxa uu yidhi walaqad naadana nuuxun fala nicma almujiibuun waa markii uu leeyahay ilaahu ii gargaar oo qoomkaana kala saar way gaaloobeene ilaahay waxa uu yidhi marka waan ajiibnay marka wanajaynaahu ahlahu min alkarbi alcadiim wa duriyatahu hum albaaqiin dhibtii baan ka badbaadinay isaga iyo durriyaddii durriyaddiisii baana waxaan ka dhignay kuwa baaqiga ah oo tarmay leanna waxay inoo imaan doontaa oo culummadu caddayn doonaan in durriyaddii nebi aad e, nebi nuux ay tarmeen laakiin wax alla wixii lala badbaadiyey oo mu'miniin ahaa inayna tarmin ee waxa weeye bilow aadmiga oo dhan bacda duufaan inay tahay durriyaddii nebi nuux aayad kale ilahay waxa markaasu haddana ilahay waxa uu yidhi markaa wa tarakna calayhi fi laakhiriin salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin nabadgelyo nabiyullahi nuux dushiisa inna kadalika najzi lmuxsiniin saasaan maaragtay u abaalmarinaa buu yidhi ilaahay dadka muxsiniinta ah oo wanaagga sameeya saasaanu ugu abaalgudayna inahu min cibaadina almu'miniin cibaad addoommadeedii mu'miniinta ah oo ilaahay rumeeyey buu ka mid ahaa ayuu yidhi uma agraqna alaakhariin intii kalena wa waa harqinay oo baddi baan ku shubnay ayuu yidhi maarata ilaahay oo waxa weeye waa la halaagay fii suurati maaragtay qamar ilaahay waxa uu ku yihi kadabat qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdanaa wa qaaluu majnuunun wasdujir ilaahay waxa uu yidhi way beeniyeen nebiyullaahi nuux addoonkeygii nebiyullahi nuux bay beeniyeen waxayna ku yidhaahdeen waa nin waalan wayna u wayna maaragtay e, wasdujir macnaheedu waxa weeye ay zajaruuhu bisabi washatmi way caayeen oo way dhibeen oo waa la dagaalameen oo dhib oo dhan bay u geysteen ayaa laga wadaa fa dacaa rabbahu anii maqluubun fantasir ilaahay buu uqayshado wuxuu yidhi ilaahayow layga adkaa halaag baa meeshaan waxa weye ka soo socda dhib oo dhan baa gaaray ilaahu rabbi maarata alla subxaana qaadiriga ii gargaar ilaahay marka wuxuu yidhi fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir ilahay wuxuu yidhi markaasaan samadii biyo ka soo furnay burqanaya wafajarna alarda cuyuunan ila ila burqanayanan dhulkaan ka soo furnay faltaqa almaau calaa amrin qad qudir biyihii marka cirka ka yimid iyo kuwii dhulka ka yimid ayaa kulmay oo dhul hawadii o dhan waxay noqotay biyo wa xamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusur waxaan ku xambaarnay marka doontii qoryaha iyo waxa weye masaamiirtii la isku dhedhejiyey ahayd ayaan waxa weeye ku badbaadinay isagii iyo intii rumaysayba tajri biacyunina jazaan liman kana kufir doontii oo waxa weeye waxyiga ilaahay iyo waxa weeye xukunka ilaahay halkaa ku socota ilaahay ujeedo oo waxa weye halkaa ka maamulayo ayaa waxa weye ilaahay ku badbaadiyey qoomkii gaaloobeena ilaahay waa halaagay oo waxa weeye kulligood halaag baa u sugnaaday ilaahay marka wuxuu ku khatimay waxa uu yidhi walaqad taraknaahaa aayatan fahal min muddakir waxaanu maaragtay halkaa uga tagnay aayad iyo calaamade oo waxa weye wax lagu cibro qaatee wax ku waansoomaya ma jiraan oo waxa weeye ku waansamaya fa kayfa kaana cadaabii wa see bay noqotay ciqaabtii iyo cadaabtii waxa weeye ilaahay markuu halaagay see bay noqotay marka waxay noqotay in la halaagay oo ay baabeen oo waxa weeye iyagii o dhan ay eber noqdeen oo waxa weeye ayna waxba ka harin ayay markaa noqotay oo waxa weeye ciqaabtii ay u timid waxa uu yidhi marka ilaahay haddana fi suurati maaragtay fi suurati nuux oo dhan fii suurati nuux oo dhan baa ka sheekaysay haddana marka iyadoo dhan ma wada akriyayno laakiin waan soo koobaynaa fii suurati nuux ilaahay awalan waxa uu u diray nabiyullahi nuux qoomkiisii markuu u diray ayuu waxa uu ku yidhi war ilaahay ka baqa oo cadaab baan idinkaga digayaa rasuul baan ahay laydiin soo diray ilaahay keliya caabudo waxaan aad samaynaysaanna iska daaya haddii aad saa samaysaan ilaahay baa idii dambi dhaafaya oo dunuubtiina idii dhaafaya dibna idii dhigaya oo cimri dheerida siinaya iyo waxa weeye wanaag baad ku noolaanaysaan ilaahayna ka baqa ayuu yidhi intaa markay ka diideen ayuu wuxuu yidhi ilaahay ow qaala rabbi innii dacowtu qowmii leyla wa nahaara habeen iyo maalinba dadkaygii waan u yeeray dacwadiina waa ugu yeeray dacwadiina umay ziyaadin ilaa carar ay sii cararayaan mooye mar walba waan u yeerana waxa ay eh, gelinayaan mar walba markaan ugu yeero diintaada iyo inaad u dembi dhaaftid inay rumeeyaan dariiqa xaqa ayay intay farahooda dhagaha gashadaan oo marada isku duuduubaan ayay maaragtay jeensanayaan oo waxa weeye kibir iyo waxa weye waxay ka sii qaadayaan dhibaato haddana markaasaan waxaa sameeyey kor baan ugu qayliyey oo waxa weeye hoos baan ugu yeeray oo tartiib baan ula faqay oo halhal baan ugu yeeray si walba waan sameeyey oo waxa weeye tarkiib waan ku sameeye waxaan ku yidhi war ilaahay baa idiin dembi dhaafaya dembi dhaaf ilaahay weydiista faqul tastakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum anhaara waxaan xusuusiyadiiyo tarkiib wey waxaan jeclaysiiye waxaan war haddaad ilaahay e, u toobad keentaan oo dariiqa xaqaa martaan oo ilaahay rumaysaan ilahay baa idiin dembi dhaafaya roob baa laydii keenaya oo waxa weeye maal baa ilaahay idii badinaya oo xoolaha ilaahay idii badinaya oo caruurta ilaahay idii badinaya oo beera beeraha idii soo baxaya war ilaahay ka baqo waxaan iska daaye maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara war maxaad ilaahay uga cabsan laadiin oo waxa weeye xaqa tuqaa ilaahay maxaad uga cabsan laadiin oo waxa weye maad ilaahay ka cabsata waqad khalaqakum adwaara ay macnaha adwaarku waxa weeye xaalan bacda xaal idinkoo marka hore candhuufaa kabacdi haddana markaa dhiig noqday macnaha raximka hooye markaa ku jirteen intaa ilaahay idinsoo kala bedbedelayey war ilaahay ka cabsada haddana markaasuu wuxuu tusay koomki ilaahay oo wuxuu ku yidhi alam tarow kayfa khalaqa allahu sabca samaawaatin dibaaqa war miyaydan ujeedin samadan idinka sarraysa sida ilaahay u abuuray toddoba sano toddoba samo oo isa saaran oo waxa weye wax tiirara aan lahayn oo waxa weye ilaahay u isa saaray wa jacala alqamara fiihina nuura qoraxdii dayixiina ilaahay uu nuur uga dhigay oo habeenkii aad ifsanaysaan qoraxdiina waxa weeye maalintii aad ifsanaysaan haddana markaa waxa weeye intaasoo dhan markuu soo xusuusiyey oo wax walba soo xusuusiyey oo si walba u galay oo waxa weeye u sheegay inaad dhulka laydinka abuuray oo dhimanaysaan oo dhulka ku noqonaysaan oo dhulka laydinka soo saaray kulli markuu u sheegay oo waxa weeye nooc walba uu waxa weeye ula hadlay ayuu marka haddana waxa uu yidhi ilaahay wuxuu yidhi marka qaala nuuxu rabbi inahum casawni watabacuu man lam yazidhu maalahu maaluhu wa waladahu ilaa khasaara ilaahayow aniga way way caasiyeen buu yidhi imana adeecayaan wayna iga leexdeen waxa ay raaceen marka qoom waxa weeye aan wax khasaara mooye wax kale ay u kordhinayaan ayna jirin xoolihii iyo wanaaggii aad siisay iyo carruurtiiba khasaaray ka qaadeen waxa ayna yidhaahdeen markaa wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wa yacuuqa wa nasra marka nimankaas magacyadooda niman saalixiinay ahaayeen qeyb dambe ayay inoogu imaanaysaa oo mar gaaraan tafsiilinaynaa waxa loola jeedo maaragtay shantaas magac iyo waxa weeye rag saalixiina inay ahaayeen markaasu haddana waxa uu yidhi markuu arkay marka halka inay arrintii gaartay oo waxa weeye aynan wax faa'iidaa ah soo wadin ayuu habaaray marka aakhirkii ugu dambeeyey oo wuxuu yidhi qaala wa qaala nuuxu rabbi laa tadar calaa ardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ila faajiran kafaara rabbi ikfir lii waliwaalidaya markuu marka habaaray iyagii oo yidhi ilaahw xabad ha kaga tegi oo kulligood dhammee oo baabah ka dhig ayuu ilaahay beriyey haddana oo waxa uu yidhi ilaahayow aniga rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat walaa tazid aldaalimiina ila tabaara ilaahu aniga iyo intii rumaysay iyo waalidkayba noo naxariiso gaaladaana xabad ha kaga tegin ayuu yidhi waa la baabiyey markaa waa ducadii markii ugu horreysay aanu soo sheegaynay oo uu lahaa inii dacowtu calaa qowmi waxaan habaaray qoomkaygii oo waxa weeye ilaahay iga aqbalay waa tii uu kusoo ishaarayay xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weye ka sugnaaday halkaa marka waxay inooga caddaatay nabiyullaahi nuux calayhi salaam nabiyullaahi nuux calayhi salaam inuu qoomkiisii u yeeray oo waxa weeye dariiq kasta u maray si walba ugu yeeray laakiin maca alasafi shadiid wax rumeeyey inay yaraayeen wamaa aamana macahu ilaa qaliil dad aad u yar baa rumeeyey intii kaleo dhan waa ku gaaloobeen marka aayadahan oo dhan hadda ijmaal baan u sheegnay laakiin insha allahu markaan hadba qeybta waxaan ka soo qaadanaynaa qodobka markaynu marayno qodob qodob ayaan hadba aayad walba macal shaahidkeeda keenaynaa oo waxa weye aan si fiican u tafsiirinayna qodobka saddexaad aan usoo gudbayna waxa weeye ilaahay waxa uu ku ammaanay nabiyullaahi nuux aad buu u ammaanay meelo badan oo qur-aanka ka mid a ah ayaa ilaahay ammaanay qoomkii khilaafayna ilaahay meelo badan buu ku ceebeeyey oo waxa weye ilaahay uu kaga hadlay fii suurati nisa ilaahay waxa uu ku yidhi innaa awxaynaa ilayka nebi maxamed baa lala hadlayaa kamaa awxaynaa ilaa nuuxi waannabiyiina min bacd nabiyullahi waxaan kuu waxyoonay baa la yidhi waxyi sidii aanu ugu waxyoonay nabiyullaahi nuux iyo intii ka dambaysayba wa awxaynaa ilaa ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaab wa ciisa wa ayuuba wa yunusa wa haaruuna wa sulayman wa aataynaa daawuuda zabuura intaasoo dhan waxa weye waa wada ambiye iyo rusul weeye ilaahay uu waxyooday oo waxa weeye duriyaddii nebi ibraahim iyo nebi nuuxa wa warusula qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsushum calayk aayaddaani waxay inoo caddaysay marka qasasu ambiyaa inta kitaabka ku soo aroortay iyo sunnaha ayuun baynu ognahaye inay jiraan rusul kale oo fara badan oon ilaahay uga sheekaynin nebiga inay jiraan ayay aayaddaani caddaynaysa leanno ilaahay waxau yidhi wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu horey baan kaaga sheekaynay rusul wa rusulan lam naqsushum calayh iyo qaar aanu kaaga sheekaynba way jiraan marka halkaasay ka caddaatay inay rusushu badan yihiin oo waxa weye aad iyo aada ayuu badan yihiin sababta loo soo dirayana rususha waxay ahayd lian laa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul inayna dadku hadhow cududaar la imaanin daraaddeed ayaa rususha loogu soo diray marka rusushaas ilaahay uu ammaanay oo nebi eh, maxamed uga sheekeeyey ayuu nebiyullahi nuux ka mid yahay oo weliba waxa weeye aad iyo aad u sharaf badan yahi fii suurati alancaam ilaahay waxa uu ku yidhi markuu nebiyullaahi eh, ibraahim ka sheekeeyey qisadiisii wa nuuxan hadaynaa min qablu wa min duriyatihi markaa qisatu eh, nabiyullahi ibraahim ayaa la sii waday laakiin macalshaahidku waxa weeye ilaahay inuu hanuuniyey nebiyullaahi nuux aakhirka aayadaha ugu dambeeyana ilaahay waxa uu ku yidhi ulaa'ika aladiina aataynaahum alkitaaba walxukma walxukma walnubuwa fain yakfur biha haaulaa'i faqad wakalnaa biha qowman laysuu biha bikaafiriin waxaa la yidhi rusushii iyo markii laga soo sheekeeyey oo aad u fara badnaa ayaa ilaahay wuxuu yidhi kuwaas aanu soo sheegnay ayaanu aayado iyo nebinimo iyo rusulnimoba siinay oo waxa weeye aada u fara badnaa hadday marka kuwaani hadda qurayshi ay gaaloodo hadda waxa weeye kuwo aan gaaloobaynin oo fara badan baa jira oo waxa weye wax looga baahan yahay ma jirto weye nooc kuwaan hadday hadda gaaloobaan ilaahay markaasu wuxuu amray haddana wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina hadaa hada allahu fabihudaahu muqtadi ilaahay nebi maxamed wuxuu amray waxa uu yidhi markuu uga sheekeeyey nebiyada kuwa aanu kaaga soo sheekaynay ilaahay hanuuniye ku daya hanuunkooda haddaba marka waxaa la rabaa qof walba markuu qasasul ambiyaa dhegaysto hanuunkaa ilaahay uu hanuuniyey nebiyadii iyo intii rumaysay inuu ku daydo dariiqoodiina uu maro allahuma ijcalnaa minhum waxaad ku dhahdaa baa la yidhi qul laa as'alukum calayhi ajra in huwa ila dikraa lilcaalamiin aniga wax xoolaa ida weydiisan mayo waxa weeye waa dikri iyo waano iyo waxa weeye hanuun oo waxa weye dadkao dhan u ah wax hoolaana idinkagama rabo wey wa qaala tacaala fi suurati tawba alam ya'tihim naba'u aladiina min qablihim qm qowmi nuuxin wa caadin wa tamuuda wa qowmi ibraahiima wa asxaaba madyan war miyaynan idii imaan baa le marka halkan waxaa lagu ceebaynayaa qoomkii gaalada ahaa oo waxa weeye nabiyullaahi nuux qoomkiisii ilaahay wuu halaagay marka ummadaana lala hadlaya waxaa laleeyahay nebi maxamedo waxaad ku dhahdaa qurayshtan hadda diideysa oo waxa weye nimankan hadda gaalnimada la soo taagan waxaad ku dhahdaa war miyaanan idi imaanin akhbaartii iyo wararkii hore oo waxa weeye qowmu nuux laga soo bilaabo qowmu ibraahim qowmu caad tamuud kulli miyayna idi imaanin iyo waxa weye asxaabu madyan walmu'tafikaat mu'tafikaatkaasi marka waxa weeye ba la yidhi Eh, meel ay eh, aabudi jireen oo waxa weye ay almunqalibaat xaytu macnaha waxaa laga wadaa waa nimankii waxa weye saddexdii magaalo oo waxa weye medyan oo waxa weye saduun iyo camuura iyo ayaa laga wadaa marka qoomamkaasoo dhan oo ilaahay halaagay miyaan akhbaartoodii idin imaan maad ilaahay ka cabsataan fi suurati ibraahimna sidoo kale ilaahay ku yidhi oo waxa weye ilaahay kaga hadlay qoomkaa aad iyo aad xumaantoodii iyo waxa weye dhibaatadii ay sameeyeen markuu ilaahay yidhi alam alam ya'tikum naba'u aladiina min qablikum qowmi nuuxin wa caadin wa tamuuda waladiina min qablihim waladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allah aayaddaana waa qaacido kale oo waxay inoo caddaysay in ay in badan oo umama umam fara badan ummado fara badan oo la halaagay inay jiraan oo waxa weye ilaahay mooye cid kale og ayna jirin ilaahay wuxuu yidhi jaa'athum rusuluhum bilbayinaat rusushoodii ayaa waxay ula yimaadeen aayado cadcad faradduu aydiyahum fii afwaahihim way radiyeen oo waxa weeye way diideen inay raacaan rusushiina waa beeniyeen markaasaa waxaa ku dhacday ciqaabka ilaahay oo waxay yidhahdeen markaa innaa kafarnaa bima ursiltum bih wa inaa lafii shakin mima tadcuuna tadcuunana ilayhi muriid waa diideen waxay idhahdeen annaga waxaan laidinla soo dirayna waa ku gaalownay been baadna sheegaysaan oo shaki baa nagaga jira waxaan aad wadaan ilaahay wuxuu ku ammaanay oo kale nabiyullahi nuux duriyata man xamalnaa maca nuux innahu kaana cabdan shakuura fi suurati isra cabdan shakuuran ayaa ilaahay ku magacaabay addoon aad iyo aad u shukrinaq badnaa oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsana ayuu ilaahay ku magacaabo wuxuu kaloo ku jiraa nabiyullaahi nuux shanta ululcasmiga waatuu ilaahay lahaa waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusa wa ciisa bna maryam wa ciisa bni maryam wa akhadnaa minhum miihaaqan galiida nebiyadii o dhan markii laga qabtay ballan adag ayuu ilaahay shantan wuxuu ka sii qabtay ballan aad iyo aad u adag oo waxa weeye aad u adag ayuu ilaahay shantan ka qaaday oo waxa weeye waa la adkeeyey ballantoodii oo waxa weye ululcazmi baa la yidhahdaa waa shanta aad iyo aad loo adkeeyey oo waxa weeye rususha ugu ad adag wey waxaa kaloo maaragtay ka sugnaatay inuu maaragtay aayado aad u badan ayaa ilaahay kaga sheekeeyey qoomkiisii iyo qoomamkii kalaba inay rusushoodii wada beeniyeen oo waxa weye ay aad iyo aad uu ilaahay ku ceebeeyey qoomamkii oo dhan sida maaragtay uu ilaahay ku yihi fi suurati saad kadabat qablahum qowmu nuuxin wa caadun wa fircauna dul awtaad wa tamuudu wa qowmu luutin wa asxaabu alayka ulaa'ika alaxzaab in kullun ilaa kadaba arusul fa ciqaab kulligood rusushii way beeniyeen markaasaa ciqaabkii ilaahay ku sugnaaday oo waxa weeye ilaahay baa markaa baabi'iyey kulligood say u dhamaayeen nebi maxamedna waxaa la amray calayhi salaatu wassalaam in uu raaco waxa weeye diintii iyo waxa weeye dariiqii nebi nuux iyo waxa weeye nebi ibraahim iyo waxa weeye kulli leanno ilaahay wuxuu yidhi sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan wاladii awxaynaa ilayk wma wasaynaa bihi ibraahima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiina in diintii la oogo siday nebiyadii u oogeen iyo dariiqii ay mareen in la maro oo waxa weeye dariiqii xaqaa lagu istaago ayuu ilaahay u waxyooday nebi maxamed rusushii ka horreeyeyna u waxyooday oo la yidhi waxaa la diintaa isku khilaafinina oo diintaa ku kala teginina oo waxa weeye caqiidada iyo tawxiidka waxa weeye iyo manhajka waa in isku meel laga maraa oo lagu raacaa rusushii oo waa inaan la khilaafin wey ilaahay wuxuu aayad kale ku yidhi oo waxa weeye uu kaga hadlayey fii suurati wadaariyaan wa qowma nuuxin min qablu inahum kaanuu qowman faasiqiin qoomkii nebi nuux waxay ahaayeen bu yidhi ilaahay qoom faasiqiina oo xadgudbay aayad kale wuxuu ku yidhi innahum kaanuu hum adlama wa adqa qoom dulmi sameeyey oo dembiye badan galay oo gaaloobay bay ahaayeen ilaahay marka waa halaagay ayuu maarata ilaahay noo caddeeyey ilaahay aayad kale waatuu ku lahaa walaqad arsalnaa nuuxan fii suurati xadiid wa ibraahiima wa jacalnaa fii duriyatihim annubuwata walkitaab fa muhtadin wa kahiiru minhum faasiquun marka ummadahaasoo dhan waxay noqdeen ummad faasiqiina oo halaagsantay wey waxaan ugu dambaysiinaynaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam xaaskiisii markay ku gaalowday iyadiina waxay ka mid noqotay intii faasiqiinta ahayd oo halaagsantay leannu ilaahay wuxuu yidhi daraba allahu matalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luud kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixiin waxay ahaayeen labadaa gabdhood waxa weeye labadii xaas oo ay qaben weyen nabiyullahi nuux iyo nabiyullahi luud markay ku gaaloobeen oo waxa weeye ay diintii raaci waayeen oo gaalnimo la yimaadeen oo waxa weeye nebigii nebiyadii qabay ay rumayn waayeen ilaahay waxa weye wuu halaagay oo intii la halaagay baa lagu daray waxna uma tarin nebiba ay qabay iyo rasuul ba ay qabay midna wax uma tarin fa khaanataahumaa way khayaameen oo diintii bay ka leexdeen maaha khayaano oo zino kuma ay dhicin laakiin waxa weeye diintii bay ka leexdeen ayaa laga wadaa sida maaragtay cabdullahi ibn cabaas iyo ay ku fasirayaan falam yugniyaa canhumaa min allahi shay shaya waxba ugama tarin ba la marka marka nebi nuuxna xaaskiisii wax uma tarin mar hadday gaalowday wiilkiisiina waxba uma tarin nebi luudna xaaskiisii waxba uma tarin oo ilaahay ciqaabkiisii kama celin karo leanna ilaahay ciqaabkiisa waxaa qofka ka celiya iimaan saxiixa iyo camal saalixa ee waxa weeye hebel baa i dhalay iyo hebel baa waxa weeye ka imid waxba kaa celinays waxaan usoo gudbaynaa marka insha allahu tabaaraka watacaala qisadii ayaynu marka tafsiilinayna oo qisadii nebi nuux markaynu qur-aankii soo sheegnay inuu yahay rasuulka ugu horreeyey soo sheegnay aayadihii lagu ammaanay aynu soo sheegnay iyo aayadihii qoomkiisa lagu ceebeeyey iyo waxa weeye sababtii ku keentay inay gaaloobeen ayaynu markaa hadda waxaynu ka hadlaynaa qodobka afraad oo odhanaya maxaa keenay inxiraafka duriyaddii nebi aadam calayhi salaam inay maaragtay inxiraaf ku dhaco oo qoomkii nebi nuux inay sanamyadan bilaabaan maxaa sabab u ahaa waxaa inoo soo hormartay cabdullahi ibnu cabaas iyo xadiidkii inay yidhaahdeen xadiidkii nebiga laga wariyey oo abi umama iyo waxa weeye atarkii cabdullahi ibnu cabaas waxaa inoo soo hormartay toban qarni inay dadkaani bayna aadam wa nuux inay kulluhum cala alislaam inuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas uma cabadu lasnaam sanamyadii inay caabudeen sababtu marka maxay ahayd wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah sababtu waxay ahayd w e, sida uu wariyey e, imaam albukhaari cabdullahi ibnu cabbaas ka warinayo weeye sababta keentay inay dadkaani gaaloobaan oo shirka ku dhacaan wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas markuu fasirayay qowluhu tacaala wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa swaacan wayaquu walaa yacuuqa wayauwalaa yaquuta wayacuuqa wanasra shantaa nin markuu yidhi ha ka teginina shantaa ilaah wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas marka waxay ahaayeen niman saalixiina oo ilaahay ka baqa oo waxa weeye ahlu khayra oo ilaahay caabuday ahaayeen mar alla markii ay dhinteen ayaa awxa shaydaanu ilaa qowmihim shaydaankiiba u waxyooday dadkiisi dadkoodii oo waxay ku yidhaahdeen aninsibuu ilaa majaalisihim alatii kaanuu yajlisuuna fiiha ansaaban wa sammuuha biasmaa'ihim wuxuu yidhi meeshii ay fariisan jireen inta magacyadoodii iyo sawiro qortaan oo u ekaysiisaan oo sanam qortaan meeshii ay fariisan jireen oo ilaahay ku caabudi jireen dhiga si aad ugu soo xusuusataan ood ugu dayataan arrintaa sameeya way sameeyeen marka arrintii bay sameeyeen lama caabudin buu yidhi marka oo waxa weeye lama caabudin markay marka dadkii noocaa sameeyey oo sanamyadan qoray ay baabi'een oo carruurtii dambe timid ayuu haddana shaydaankii u yimid oo wuxuu ku yidhi kuwaan ayaa aabbayaashiin caabudi jireen oo waxa weeye roobka weydiisan jireen oo waxa weeye ilaahye ka dhigan jireen markaasay caabudeen oo waxa weeye saa loo caabuday kabacdi markaas carabtana sidii bay kusoo gaartay oo qoombo qoom bay kasoo dhexlayeen oo shaydaan baa noocaa sameeyey wey marka imaam albukhaari ayaa weriyey saa ka warinaya maarata cabdullahi ibn cabbaas iyo cikrama iyo daxaaq iyo qatata iyo maxamed ibn isxaaq ayaa iyaguna werinaya oo odranaya maaragtay noocaas ayay ahayd ibnu jariir dabari waxa uu leeyahay sidoo kale waxa uu ka warinayaa maaragtay maxamed ibni qays waxay ahaayeen dad saalixiina atbaac bayna lahaayeen oo niman culamaa ay ahaayeen oo lagu dayda ayay ahaayeen waa la taqliidiyey marka markaasuu shaydaankii ka faa'idaystay oo waxa uu ku yidhi iyaga ila maaragtay sanamyo sameeya magacyadoodiina u bixiya si aad ugu soo xusuusataan oo markaa aad ilaahay u caabudaan markay sameeyeen oo halaagsameen ayuu haddana intuu u yimid waxa uu ku yidhi qoomkii dambe kuwaan ayay caabudi jireen aabbayaashiin sidaasaa loo caabuday marka haddaba shirkigu waxa uu ka bilaabmay marka qabuuro shirkiga caalamkao dhan qabri buu ka bilaabmay maantana meel walba waxa yaalla oo dhibaatadu ka taagan tahay oo dadkii lagu ibtileeyey waa qabuurihii marka jacaylka dadku ay u qabaan oo fitrada ku abuuran oo ay jecel yihiin dadka saalixiintaa daraaddeed ayaa waxay dadkii ku keentay inay qabuurahoodii caabudaan oo waxa weye ay sanamyo ka dhigtaan oo ay dul fadhiistaan waxaa saxiixeynka ku sugnaatay bukhaari iyo muslim sidoo kale xadiidkii ay werisay caaisha radiallahu canha ay leedahay markii nebiga calayhi salaatu wassalaam uu xanuunsanayey oo waxa weeye geeridii ay ku soo xaadirtay ayaa waxaa ka sheekeeyey agtiisa ummu salama iyo ummu xabiiba oo labadooduba markii hore eh, tegey meeshii la yidhaahdo ardalxabasha kaniisad qurux badan oo ay meeshaa ku soo arkeen oo la ohan jiray mariya oo dadkii kiristanka ah oo meeshaa joogay ay waxa weeye sanamyo inta dhigdhigeen ay halkaa ku caabudi jireen ayay maaragtay ka sheekeeyeen oo yidhaahdeen way qurux badnayd sawraa yiliilay saasay ahayd ayay ka sheekeeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaas waxa uu ku yidhi ulaa'ika kuwaasi idaa maata fiihim arajulu saalix kuwaasi waxay ahaayeen haddii uu qof saalixa ah uu dhinto macnaha nimankaas ardulxabasha joogay oo waxa weye nasaaradii o dhan baa laga sheekeynayaa haddii uu qof saalixa ah dhinto oo iyaga ka mid a ah, banow calaa qabrihi masjidan kaniisad bay ka duldhisi jireen leannahu masjidkooda waa kiniisadda kaniisad bay ka duldhisi jireen uma sawaruu fiihi tilka suwar sawirradaa ayay sawiri jireen oo kiniisadda dhigi jireen markaasay caabudi jireen ilaa marka nebigu wuxuu yidhi ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaasi waa kuwa ilaahay agti dadka ugu khayr daran wey ugu shar badan oo ciqaabta ugu adag la kulmaya waa waa kuwaa wey ayuu maaragtay ku magacaabay nebiga calayhi isalaatu wassalaam xadiidkaasna imaam albukhaari iyo muslim baa wariyey halkaa marka waxaa inooga caddaatay oo waxa weeye intaas inoo cad qodobkaa inooga caddaaday sababtii ku kaliftay inay dadkaani shirki sameeyaan waxay ahayd qabuuraha qabuuraha ayaa arrintoo dhan keentay iyo waxa weye dadkii saalixiintaah ay jeclaayeen oo dhintay iyo jahli iyo waxa weeye diin la-aan haddaba dadka haddii jahli uu helo oo waxa weeye weeyaan cilmi la garanaynin waxay taqliidiyaan oo markaa ay jeclaysanayaan dadkii saalixiinta ahaa dadkii saalixiinta ah markay dhintaan qabrigoodii baa lagu dul wareegayaa ilaa aakhirka marka dambe ay noqoto in la caabudo oo waxa weeye ilaahye laga dhigto wa kuwaa odhanaya wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna ha ka teginina waddan waa nin magici weeye suwaacna waa nin magici yaquut waa nin magici yacuuq waa nin megici nasrana waa nin megici shantuba waxay ahayeen shan nin oo waxa weye saalixiina ayay maaragtay sida caddaatay ayay ahaayeen marka sidaa daraaddeed ayaa aad iyo aad waxa u habboon inuu qofku ka dheeraado meel walba oo waxa weye shirki kaaga imaan karo inaad bannaanka ka martid oo aadan qabri dul tegin qofka haddaad u ducaynaysid ama sadaqa u bixinaysid adoon qabrigiisiina tegin meel walbana jooga ayaad u ducayn kartaa wax alla wixii wanaaga oo aad u samaysidna waa gaarayaan laakiin qabrigiisii waxba ha ka doonanin hana u safrin leannahu diinta islaamka waa xaaraam weeye in qabri loo safro in qabri xoolo lagu dulqalo in qabri lagu dawaafo in lagu tukado intaba waa xaaraam weeye oo waxa weeye waa baatil wey sida maaragtay adilo badan ay caddaysay qodobka shanaad aan usoo gudbayna waxa weeye nuux calayhi salaam yadcuu qowmahu liikhlaasi alcibaada nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxau leeyahay ibnu katiir raximahullah nebiyullaahi nuux markuu ilaahay diray waxa uu bilaabay in uu dadkii ugu yeero cibaadadii ee tawxiidkii inay u gaar yeelaan ifraadu alcibaada lilaahi waxdahu laa shariika lah cibaadada inay ilaahay keliya caabudaan oo sanamyadan ka tagaan ayuu ugu yeeray oo inaan waxba ilaahay aynan la caabudin oo waxa weye ay faraha ka qaadaan sanamyada iyo waxaan ay meesha dhigteen daaquudka kulli inay iska daayaan wa an yactarifuu inay qiraan oo ogolaadaan tawxiidka ilaahay oo waxa weeye caqiidada saxiixa ay qaataan ayaa waxa weeye uu ugu yeeray halkaa marka markuu saa ugu yeeray kama yeelin marka wuxuu u caddeeyey marka ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin arrintaa kamay aqbalin marka oo waxay yidhaahdeen ma aqbalayna arrintaa leanna waxa weeye siduu ilaahay maaragtay uu amray ayuu maratay isagu ugu yeeray kabacdi markay diideen marka oo ay diideenna hadda ilaahay waa halaagay marka kulligood waatuu ilaahay lahaa wajacalnaa duriyatahum albaaqiin waxa uu yidhi marka ilahay waxau yidhi walaqad arsalnaa nuuxan wa ibraahima wajacalnaa fii duriyatihim annubuwata walkitaab fa muhtadin wa kahiiru minhum faasiquun macnaha halkaa waxay nooga caddaatay nebi kasta oo ilaahay uu soo diray bacda nuux calayhi salaam fa min duriyatihi weeye ibraahim waa min duriyati aadam min duriyati eh, nuux calayhi salaam wax alla wixii nebi ka dambeeya markaa nabiyullahi ibraahimna waa min duriyati ibraahim intii udhexaysay marka rasushii udhexaysay nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi aad eh, nabiyullaahi ibraahimna waa min duriyati nuux calayhi salaam marka kulligood waxay isku noqonayaan marka min dhuriyati nuux leanna waxa weeye ibraahim waa min dhuriyati nuux weye aayado marka aad u badan buu ilaahay kaga hadlay walaqad bacatnaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayr an icbudu llaha wajtanibu daaguut ilaahay rasuul kasta waxa uu la diray oo rasuul walba u waxyooday an ittaqu llah ilaahay ka cabsada an icbud llaha ilaahay caabuda wajtanib daaguut daaguutkana ka dheeraada daaguutka marka maxaa la yidhaahdaa wax walba oo waxa weeye la caabudo oo ilaahay ka sokeeya ayaa la yihahdaa daaguut ama waxa weeye warkiisa la yeelo oo waxa weeye dariiq baatila kuugu yeeraya wajtanib daaguut ilaahay wuxuu yidhi aayad kale was'al man arsalnaa min qablika min rusulina ajcalnaa min duni araxmaani aalihatan yucbaduun weydii baa la yidhi rususha weydii baa la yidhi dadka meeqa ayaanu rusul soo dirnay oo waxa weye ilaahay uu rusul soo diray way fara badan yihiin ilaahayna rasuul walba wuxuu la soo diraye cibaade in tawxiid buu la soo diraye in isaga la caabudo ilahay uma soo diraynin oo waxa weeye rasuulka in ama la caabudo ama malaa'ig la caabudo midna ilaahay raalli kama ah aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayh annahu laa ilaaha ila ana facbuduun haddaba rususha gaayadooda iyo dacwadooda waxay ahayd ilaahay ha la caabudo cid kaloo dhanna banaankaa laga maro sidaa daraaddeed ayuu marka nabiyullaahi nuux calayhi salaam qoomkiisu waxau u leeyaha meel walba markuu ka bilaabayo yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayru inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin caliim inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim faataquu llaha wa atiicuun aayadahaasoo dhan an icbudu llaha waataquuhu wa atiicuun ayuu meelo badan kaga hadlaya fii suurati nuux oo dhan ayuu dacwadii ku bayaaniyey oo waxa weeye tawxiidkii inuu ugu yeero ayuu aad iyo aad isugu dayey oo waxa weeye ku dadaalay qaala ibnu kathiir waxa uu yidhi faqad dakara waxa uu sheegay buu yidhi dakara annahu dacaahum ila allahi fii suurati nuux ayuu wuxuu ku sheegay inuu ilaahay ugu yeeray bianwaaci dacwo dacwo kala duwan hameyn maalin tartiib inuu la hadlay kor inuu ugu dhawaaqay targhiib inuu sameeyey targhiib iyo tarhiib marna inuu cabsi geliyey marna uu wax jeclaysiiyey oo nicmada ilaahay uu jeclaysiiyey intaasoo dhan kuma uu guulaysan marka say u badnaayeen baadinimadii iyo dalaalkii iyo dhugyaankii ayay ku adkaysteen oo waa gaaloobeen iyo sanamyadii bay ku dhegeen dagaal bay la galeen oo aad iyo aad bay ula dagaalameen oo waxa weeye aad bay u dhibaateeyeen oo mashaakil oo dhan bay ku sameeyeen waxayna u ballan qaadeen oo waxa weeye haddii aadan arrinta joojin waa ku rajminaynaa ama waa kaa saaraynaa magaalada waa dadka maanta gaalado dhan waa noocaa qof walba oo xoog leh markii xaqa loo sheego wuxuu leeyahy ama waa ku rajminaya waa ku xiraya ama waa ku dilaya ama waa ku masaafurinaya waa wax weligood la soo samayn jiray wey waatay kulahaayeen oo kale innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin waxaan kuu aragnaa wax dhunsan oo baadiya waan waxba kala ogey marka nimankii kibray ayaa noocaa samaynaya isagiina mar walba wuxuu leeyahay yaa qowmi laysa bii dalaalatu walakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin ma dhunsaniyo dhibaato ma qabee xaqa ilaahay baan idinku yeerayaa war ilaahay ka cabsada haddaba waxa uu yidhi ibnu kathiir wa haada sha'nu rasuul rasuulka arrintiisu isaga waxa weeye an yakuna baliigan inuu wixii lala soo diray inuu dadka gaarsiiyo wey ma khasbi khasbikaa dadkii laakiin isagu xaqiibuu dadka gaarsiinaya waa inuu noqdaa fasiix eh, maaragtay xaqii inuu dadka u bayaaniyo oo waxa weeye una waxba ka ka eh, hagran in alle intuu awoodi karo waa inuu maaragtay gaarsiiyo wey laakiin iyagii xumaan kastabay ku dhahayaan mar waxay leeyihiin annagaad nala mid tahay waxba nama dheeri mar waxay leeyihiin midaan caqli lahayn baan kuu aragnaa mar waxay leeyihiin mid waalan baan kuu aragnaa mar waxay leeyihiin nacas baa tahay nooc walba way dhahayaan mar waxay la yaabayaane waxay leeyihiin see adoo bashara rasuul lagugu lagaaga soo dhigay mar waxay leeyihiin waa nin waalana iska sugay intuu ka dhimanayo wax ay ula hareen ma jirto nooc walba way ku yidhaahdeen oo xumaan ah laakiin isagu marna intaasoo dhan kama xanaaqayo saasaa la rabaa markaa qof walba oo daaci noqonaya in uu dadka ugu yeero xaqa oo uuna naftiisa fiirin oo waxa weeye uu ku dadaalo inuu dadkaa naar ka badbaadiyo leannahu qofka daacigaa ah waa inuu ogaadaa mas-uuliyadda saaran inay tahay dadkaa naar un ka badbaadi oo waxa weeye dadkaan xaqa gaarsii laakiin ma aha macnaheedu inuu isagu naftiisa u dagaalamo oo uu naftiisa waxa weeye fiiriyo haddana waxay tanqiisiyeen oo waxa weye ay yidhaahdeen kuwaan dulligaa oo ku raacay oo eberkaa oon waxba kala ogeyn oo waxa weeye dadkii eberkaabaa ku raacay saas ayaa maaragtay qurayshina ay lahayd nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam intii raacday waxay lahaayeen waa dad daciifa waa dadaan waxba kala ogeyn laakiin hiraqle ayaa caddeeyey markii sufyaan uu weydiiyey oo yidhi yaa raacay markaasuu yidhi ducafaa'uhum dadkii liitay baa raacay markaasuu wuxuu yidhi wahum atbaacu rusul leannu nin diimihii hore wax ka yaqaan buu ahaa bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidka wuxuu yidhi atbaacda rusushu waa noocaas buu yidhi leanna waxa weeye waxyaalihii uu ku cileeyey waxay ahayd macnaha dadka daciifkaa ah ayaa raaca raacabiyey rususha mar haddii ay rumeeyaanna kama soo noqdaan oo waxa weeye waa beswey kama soo noqonayaan haddana markaasu waxa uu ku yidhi war qoomkaygii oo ka warrama buu yidhi wuu u caddeeyey wuxuu yidhi bal ka warrama haddaan xaq ku taagnahay idinkuna dhunsantihiin xaqiina aad ka indhala'dihiin maxaan aniga idiin samayn karaa miyaan idinku khasba isagoo tartiib ula hadlaya oo u rifqinaya oo waxa weeye dacwadii ugu yeeraya ayuu nooca ula hadlayaa iyaguna ereybe ereygu ka xun yahay ayay odhanaya haddaba marka qofka daaciga ah waxaa looga baahan yahay inuu dadka sidaa tartiibtaa ugu yeero ilaahay waatuu ku lahaa nabiyullaahi sulaymaan nabiyullaahi muusa wa haaruun fircoon markuu u diray faquulaa lahu qowlan layina lacalahu yatadakkaru aw yaksha qowl dabacsan oo aan ad adkayn oo tartiiba ku dhahaya oo xaqa tartiib ugu yeera oo waxa weeye naarta si looga badbaadiyo ayaa la rabaa in loo tartiibiyo qofkii laakiin in lagu adkeeyo oo waxa weeye aad iyo aad loogu xanaaqo lama rabo ilaa waxa weeye inay booskeedii timaado oo waxa weeye markaas lagu adkaynayo mooye nebi maxamedna ilaahay wuxuu ku yidhi udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiili wa huwa aclamu bilmuhtadiin ilaahay aayaddaa nebiga wuxuu ku amray iyo ummadoo dhanba in dariiq sahla oo dabacsan dadka loogu yeero xikmad loo adeegsado lawaaniyo dadkii ee aan lagu xanaaqin oo tartiib waxa weeye xaqii loo gaarsiiyo sidoo kale nebiyullaahi nuux wuxuu dadkiisu u caddeeyey inuuna wax xoolaa ah ka rabin oo dacwada aan idinku yeerayo aniga xoola idinkagama raba buu yidhi risiqna isiin maysaan ilaahayga subxaana qaadirkaa baan ka rabaa waxaasoo dhan idinka waxaan idinka rabo ma jiraan xaqaa un baan idin soo gaarsiiye haddaad xaqi qaadanaysaanna hadde idinkaa ku idinka idaanfacaya laakiin anigu waxba idinkama rabo wey wuxuu kaloo caddeeyey inuuna dadkii muslimiintaa oo ilaahay rumeeyey oo mu'miniintaa inuunan agtiisa marnaba ka cayrinaynin markay ka dalbadeen inay maaragtay ay cayriyaan ayuu wuxuu yidhi may ma cayrinaya aniga oo dadkaani waa dad mu'miniina oo ilaahay rumeeyey sidaasoo kale ayay mushrikiintii qorayshna sameeyeen xadiidkii uu werinayay maaragtay eh, markay nebiga weydiiye nebigay weydiiyena waxay idhahdeen kuwaan ma ujeedaa agtaada joogo ducafada ah yay noo imaanee naga dheere oo waxa weeye haddaad doonaysa ina annaga nala hadashid waxaanoo dhan naga foge sidii camaar iyo suhayb iyo bilaal iyo ayay ahayn sidii sacd ibn abi waqaas uu werinayey radiallahu canhu wuxuu yidhi nebiga ayaan la fadhinay buu yidhi oo la joognay markaasaan lix baanu ahayn buu yidhi mushrikiintii ayaa waxay yidhahdeen buu yidhi cayri kuwaan oo naga kaxee yee nagu soo dhiirane waxaa naga mid ahaa buu yidhi cabdullahi ibni mascuud waxaa naga mid ahaa bu aniga iyo cabdullaahi ibni mascuudi iyo waxa weeye nin kale oo waxa weeye hud reer hudayla